bismi illahi raxmaan iraxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu cala nabiyina muxamedi wacala alihi wasaxbi ajmaciin ama bacdu ikhwat alislaam waliimaan assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ilahay baa subxaanah wa tacaala mahadoo dhan u sugnaatay allaha islaamka qiimaha badan fadligiisa iyo karamkiisa iyo towfiiqdiisa nagu waafajiya inaan muslimiin noqonno runtii waa qiimo aada u badan weeyaan u qiimo badan oo qofka uun garanhayo unbaad dareemi kara arrinkaas ummadahana islaamka haysanin habdhaqankooda markuu arko qofku muslimka ayuu garan karaa islaamkan qiimaha ule dhinac kasta xag cibaada hadday noqoto inay allihii ku abuurtay caabud uu ku yidhaahdo xag dhaqan iyo bini aadam loola dhaqmo hadday noqoto qaabka ugu fiicnaa waquuluu linaasi xusnan baa ilahay kusoo ururiyay macaamalo dhan waquuluu linaasi xusnan gaal iyo muslim wuxuu doona haado naas waxoo dhan way soo wadagale xusnan wax fiican dadka u dhah waa akhlaaqda wey akhlaaqiyaad nadaafadda naftirkeeda waa nadaafaddii dhinac baatinkii markii shirkiyaadkii wixii iska lagaa dhaqo dhinacii kale daahirkana islaamku uu ka hagaajinayaa oo wasakhdii iyo wixii oo dhan baa lagaa ilaalinaya qabayskii baa la waajibinaya iyo waxyaaba fara badan waa qiimaha maxaasin alislaam weeyaan xaqiiqatan aan la gaari karin wey laakiin waxaa nasiib daraa islaamka noocaasee qiimaha badan inay in badanoo muslimiinta ah oo u nabsa sheeganayo ama ku abtirsanayaan aqoon ba ynu u bal laga yaababa in badanoo ka mid inay kaba fadlilahayaan sistamyada kale ee ummadaha kale ay keeneen inayba leeyihin kaasaa ka fiican oo nolosha kaga fiican oo kan ka fiican waana arrin khatara weyan qofku hadduu jahli u yidhaahdo waa masale kale laakiin khatar bay noqonaysa kufri bay keenaysa maxaa yeele rabbiga koonkan abuuray wa min kownka waxaa ka mida adigaa ka mida khalqiga iyo makhluuqan oo dhan allaha abuuray allahaasaa soo dejiyey sharciga wuxuuna usoo dejiyey basharka inay ku badbaadaan buu usoo dejiyey idan siaad u dhihi kartaa marka sistem bini aadamkii la abuuray sistem uu keenay ayaa ka ficnaan karaa rabbigii bini aadamkan abuuray oo sistamkana soo dejiyey yaa ka ficnaan siaad u dhihi kartaa marka waa arrin khatara wey aad iyo aad khatar ah oo weliba haddii lasoo maaragtay waxyaabaha dee eh, mahaaligta khatarta websaytyaasha iyo waxyaabaha hadda teknolojiyada dhibaatooyinka ay leeyihiin wax kasta oo ah, khatara ama ha wanaagsanaado wax fiican wax xunba waa la soo gelin qaar waxaa laiska soo gelinhayaa kudhihii suurtagalba ma inay islaam lagu dhaqmo maba way adag tahay suurtagalba ma walaa qur-aan baan lagu dhaqmi karin walaa sunno nabi baan lagu dhaqmi karin walaa xadiid baan lagu dhaqmi karin wax lagu dhaqmi karo islaama ma jirto qaar baa la soo gelin websaytyaasha ku jira oo laga yaabo inuu kan kale soo gudbi mabuu garanaya qofkan wuxuu yahay iyo siduu yahay way ku jiraan hadda weliba dad soomaali ah ku jira garanaysaana waagii horena diin u nisbi sheeganaya wahaakada marka waa waxyaabaha runtii khatartaa ah ayay ka mid tahay marka alxamdu lilahi ilahay islaamka nagu hanuuniyo intaa kadib ikhwatii filaahi kelimadeenna maarata insha allahu tabaaraka watacala caaw rabna inaan halka ku qaadano waa min baabi tanbiih wey in badanoo ka mida waad ogtihiin idinku ciwaan waxaan ooga dhigay horta waa iska madkhal weeyaanoo cashiradeena naga baaqday uun intayna bilaabinin ka hor isbaraarujis aan isbaraarujinayna wey waa bidaayadii madkhalkii iyo bilowgii weeyaan intaa kale waxaa kaloo la socda waxyaabaha hadda aan raba inaan halkan ku sheego waxay dhammaantiin wada ogtihiin wey waxaan magac ooga dhigay waa waxun aan kulley iskaga ijtihaaday amraad lumma ummadda xanuunyaalkeeda xanuunka ku dhaca ummadda haya wax kasta wuu jiradaa ummadda ama ummadda muslimiinta dha bisifa caama kor ugu qaad ama haddaad doonta luqadaan ku hadlayna dadkeeda ha ahaado umma soomaaliya ha ahaado waa isku wada mid maxaa yeele ummadda soomaalidu waa juz oo maaragtay min almuslimiin kamida wey idan juzkaas hadduu xanuunsado xanuunka kaa weyn ku dhacay jirka weyn xanuunka ku dhacay umma alislaamiya ayadan haddee qaybbay ka tahay xanuunkuu ku dhacayaa marad kastoo xaggaa ku dhaca ayagana wuu soo taabanhaya xanuunkii wuu taabanhaya sida jirkaadaba haddii meel xanuunsato uu usoo wada jeedi oo xanuunkii u saamaynhayo ayaa haddii ummal islaamiya ay jiro ku dhacdo aduguna jus baa tahay ka mida waad xanuunsanaysaa noocuu doona ha aada xanuunka laabudda waa kusoo gaahaya laabudda kii kusoo gaadha wey marka xanuunada aan sheegi doonno oon tilmaami doonno si guud haddaad tiraahdo ummadda muslimiinta oo dhan ka fiiri waa xanuun wada haysta wey si khaas ahaaneed luqadan aan ku hadlayno dadkeenna soomaalida haddaad u fiirisina waa xanuun haya wey antuba lanna uma islam juzun laa yatajaza weeyaan waa juz maarata aan kala go'i karin wey xanuunada ilaa shan iyo toban qodob baan sameeyey qaarkood waa laga yaabaa inay tadaakhul ama natiijo kala dhalanaysa inay noqoto laakiin ijtihaadaadkaygu waxaan is yidhi waa waxyaabaha muuqda ka badan weeyaan haddii haddii la yidhaha la tiriyo caawo dhan ma dhammaanhayaan muxaadaraad iyo silsilado dhan ayaa maaragtay aan laga baxayn iyay noqon ilaa shan iyo toban qodob baan kusoo ururiyey qodobka koowaad oo ummadda maradka haya ama soomaalida ku khaas yeel ama umma alislaamiya oo dhan dheh qodobka koobaad oo u khatarsan itibaacu lhawa wey hawa raacitaan qofka muslimkaa ah, meeshuu taqayudi lahaa oo diinta uu ka dambayn lahaa inuu hawadiisu ay hogaamiso kolba meesha uu jiido u kaco hadday xag diin noqotona itibaacu lhawaa oo nin tamasug iyo kitaab iyo sunno nabi iyo diin iyo burhaan iyo xujo haysta ma ah waa nin hawadiisa ku socda maalinba meel baad ku arkaysaa marka isagoo berri xaggan ahaa berri dambe xagga kale ahaa berri kale xaggan ahaa itibaacu lhawa adduunya hadday tahay inaad kaba sii daranba marka wey yacni hawada oo la raaco hawa raacitaanka ose qofka muslimka uusa diintu ayna qabanin oosa diinta uusa ka dhigan uusa matbuuc uusa u noqonin uusa taabic u noqonin diinta waa khatar wey itibaacu lhawa waxanoo fira iyo waxaad aragteen waxaa keenaya hawa raacitaan baa keenaysa itibaacu lhawa nabigana calayh salaatu wasalaam wuxuu ku daray min almuhlikaat buu ku daray waxyaabaha waxalaag waxyaabaha qofka muslimka fardiyan haddee ugu dhacdo oo maradka u qabsada ama ummadoo dhanba ay ku dhacdo halaagsamaysay wuu nabiga ku daray waxyaabaha waxalaag itibaacu lhawa waa waxyaabaha khatarta ee qofka muslimka halaagay ka mid yihi in badan waxaan isku dayay inaan mid kastaba adiladeedii waxeeda keeno lakin waan dul maradka kale labaad waxaa weeyaan alfurqatu wa litixaad firqo tafaruq iyo iskhilaaf iyo isqabqabasasho iyo kala tegitaan iyo midow la-aan waa maradka asna ugu khatarsan weeya umma alislaamiya bisifa guudaaneed buu haystaa umma soomaaliyana sifa khaas u haysanaya marka alfirqa marka alfurqatu furqo iyo tafaruq iyo iskhilaaf iyo cadamul markaa atajamc walitixaad midnimo iyo is-imaansho iyo wada socod la-aan tafaruq waa khatar wey aad iyo aad bay khatar u tahay marad ka khatarsanna waxaa weeye amraadda ugu khatarsan buu ku jiraa mujtamacu doona ha ku dhaco ama gaala ha ahaadeen mujtamaca ama muslimiin ha ahaadeen mujtamac mido laga waaye midnimo laga waaye mujtamaca ma jiraay mar hadduu khilaaf meesha yimaado oo laisqabsado natiijada ka dhalan in la kala taga wey mar haddii in la kala taga ay noqotona waxaa imanhaya dacfi iyo tabaryare baa imanaysa mar haddii dacfi iyo tabaryare timaadana qabsashaa imanaysa in lagu qabsado waxaa haddana ku sixi inaad baabadiba gebigaadiba lagu waayo qaaradii iyo meeshaa deganadii adigoo dhanba lagu waayaba intaasoo dhanoo tasalsula oy kow ka tahay alfurqatu wacadamu litixaad qodob kale saddexaad oo amraadda ka mida icjaabu lmari binafsi marka cujb qofku inuu asagu iscajab geliyo oo maradka u khatarsan wey shaksigu hadduu ku dhaco waa khatar wey maradkaas oo muxuu yahay had iyo jeer qofka asaga marka mucjabun bira'yihi had iyo jeer ra'yigiisu inuu toosan yahay waa asagu waa arka had iyo jeer inuu asagu xaqa ku taagan yahay had iyo jeer inuu u caqli badan yahay bimacnaa had iyo jeer asaga unbaa iscajab geliyaya cid kalaba danka male marka marka icjaabu lmari binafsihi wacadamu lictibaari bilaakhariin dadka kale aaraadooda iyo waxay qabaan iyo aqoontooda inuusan ictibaarininba oo asaga tiisa uun la dhihi jiray qumaniba qoorta ugu jirada haddii qofkaas mar hadday arrintaa timaado cid uula heshiin male cid ule mar haddaada qofka akhriya ra'yigiisa aada ictiraamin adiga aada istuhumin oo niya waa lagaa cibaado badan yahay waa lagaa diin badan yahay waa lagaa aqoon badan yahay waa lagaa aqli badan yahay waa lagaa waaye aragsan yahay haddaada naftaada ugu sheegin oo tiraahda adaa ugu wayaaragsan adaa ugu caqli badan adaa ugu diin badan adaa ugu fiican aad istiraahdi markasul awal oo waxyaabaha qofka halaagtay ka mid yihiin oo maradka ummadda ku dhacay bay ka mid yihiin marada kale afraad alistikhfaaf biddiin wa ahli fudaydsi diinta iyo ahelkeeda la fudaydsado waa maradka maanta muslimiinta haysta uu ka mid yahay iyo umma soomaaliya khaasatan inay diintii la fudaydsado taxqiir haduu qofku yuusan u qasdin ficilkiisi iyo habdhaqankiisii baa ku tusinaysa inuu yani fudaysi diinta islaamka u fudaysaday wabitaali haddaad diinta fudaysatana cidda diintaas haysatana way kula fududtahay agtaada fudayd iyo waxaan macno lahayn bay noqonayaan camaliyan ba haddayna dhihinba waanu ictiqaadsanahay ayna dhihin camaliyan bay saa tahayo caruuraheenna qur-aanka meelaha loogu dhiga fiiriya iyo kuwa iskuulaadka noo dhigta say kala yihiin meelahay kala tagaan lacagahan ku kala bixina fiiriya lacagahan ku kala bixino kuwa iskuulaadka lacagta lagu maalgelinayo nacam way banaantahay inaad dee caruurtaada maalgeshid oo aqoon maadi la baro laakiin macnaheedu maaho inaad tii diintan aad ka dhigti waxaana dadba lahayn ama waxay tahayba aan jirin inaad ka dhigti tii kalena aad ka dhigti wax maaragtay alla xaggiisa ka timid taa kalena aan allaba ka iman inaad ka dhigti marka istikfaaf bidin marka maalgeliska kamida waxaa kaloo kamida oo kutusinaysa lacagta aad ku bixinaysa waa lamid waa midda hadda aan sheegayna wey waxaa kaloo lamida waqtiga aan siinana fiiriya diinta wakhtiga aan siino waaga soo u beryo ilaa iyo gabalka uu ka dhaco diin shaqo laguma leh brograam diineed haddaa keentay wakhti looma hayaa lagu leehay nin xoogsi raadsada iyo nin meel kale u kaca iyo nin maado kale ku mashquulsan iyo waxbarashadii kale mawaadda kale ee dunawiga ah maalmaha qayb weyn bay ku leedahay oo laga siinhayaa diintu laakiin markii waxaasoo dhan lasoo dhammeeyo qofku daalo waa wakhtigan bayna almaqrib waalcishaa baan siinayna oo qofkiiba daallan yahay waa daalaan laba iyo toban saac buu ordahayey oo adduunye iyo waxyaabo kale uu raadinayay waa goortuu nasan lahaay oo gurigiisa aadi lahaa wey yaa layidhi kaale muxuu dhegaystay sankaraadu waqtigaasaan siinay diinta islaamka taasaad garan kartaa markaa intaa in la eg bay markaa ay qadarin maarata u haynaa waqtigaas weliba waqtigaa naftirkiisa yaabaa laisku haystaaba waqtigii naftirkiisa baa laisku haystaayo war waan daalanay waxba maba dhegaysan karaa lashir maba dhegaysan karee yaa nalagu badana toban daqiiqun nalaga soo ururiyo kadibna iska kala tagna Ah, toban daqiiqa ka badan idan waqtiga aad siinaysi maalka aad gelinaysi waxaasoo dhan waxay daliil u tahay istikfaaf fudaydsi ah, haddii xoogaa la yidhahdo macallinku yidhahdo war labadii kun waan kordhiyo shan kun baan ka dhigay madaxa gacanta la saaran alla war diinta islaamka waxa ka dhacay ma maqasheen macalimiintii wixii oo dhanba diintii bay dadka nacsiinayaan qaali bay ka dhigeen shan kun bay gaadhsiiyeen afartan kunna waxaad ku bixinaysaa maaragtay eh, iskuulaadkii ayaad ku bixinaysaa waa la qaaliyey marnaba lagaa maqli maayo iskuulka waa qaaliyo hadda haddii la dhahoos hoos ma udhihi adinba un keliga hoos u sheegan mooyaane kuma dhacdi intaad systamka u tagtay iskuulka inaad tirado waad qaaliyayseen iskuulkiinu kan wey ma dhihi karti mabadan ma dhihi karti marka diintu waa diin ilaahay weeyaane dadki aan lagu dirin ha la sahlo afar xabo imaamka naftarkii suurada dheer hata inuu kutu waa la karahaysa imaamkan baase nacdeena un ka boodi maxayd oo meelaha kale usii kici wadamada qaarkood baa u tagtay waaba ina cadaynaa iyo maanta dhan waxaa lagu leehay nagu tuji iyo qulwalle iyo marka ugu fara badanta qul alkaafiruun ha dhaafin baa lagu dhihi ah, iyo wixii lamid dawal tacaalaynaa baa ama mudawac baa lagu leehay waadiya marka istikfaaf diinta iyo ehelkeedii wadamada kaale haddaad uka wadamada carabta haddaad u kacdina kaba afrikaankaaba dhaamo ee kaba sii daran meelaha qaarkood waad yaabaysa oo imaamku ma dallaco mushaarkiisu meesha ma dhaafayo qiimo mujtamaca dhexdiisa kama leh iyo wixii lamidka waxaan dhegaysta hadda ka hor brogram wadamada muslimiinta carabta wadan kamida baa brogram waxay soo geliyeen adeecada mudawac waxaa la yihahdaa ninka wadaadka ee garhka weyn ee dadka tujiya mudawac la dhaha ee diiniga waa istikfaaf wey mudawac baa laleh marka waxaa la soo geliyey adeecada aimada mudawiciinta aimada in mushaarka loo kordhiyo iyo inaan mushaar loo kordhinin baa ra'yi caamka lasoo geliyey barnaamij adeecadii telefishinka laga la geliyey iyo telefoon marka waxaa la weydiini barnaamijka lasoo bandhigay marka dadkibaa soo xidhiidi ama waa lala xidhiidi dadkibaa soo hadlay barnaamijkaasa lasoo geliyey markaasa waxaa laleeyahay mutawiciinta aimada in mushaar loo kordhiyo iyo inay sidooda loo daayo loo kordhinin ra'yigiina kasoo dhiibtaale lambarka ugu sareeya waxay noqdayaan waxba loo kordhin waxaa igu duyaa badnayd gabadh qof dumara soo hadasha waxay tiri mudawac muxuu qabtaaba tiri salaadoo dadku tujiya qulwallo u ahriya weeyaan muxuu qabtaaba tiri qulwallana dadku ku tujiyay salaada alaas muxuu mudawac qaban bay tiri marka maxaa looga kordhin bay tiri shaqadu qabanaya wax looga kordhin maxay macalinka sayniska dhiga ama ingiliishka dhigana waxaa laga yaaba adii loo kor boqol boqol in dhaha loo kordhiya macalinka ummadda wax badan buu u hayaa waa incikaas wey waa maqluub wey yani qofka qur-aanka yaqaana kalaamka ilahay wuu xumbaarsan yahy wax basharaata maba aha waa wax min allaahi alla kalaamkiisi buu xumbaarsan yahay oo adduun iyo aakhiraba ka hadlahayu xumbaarsan yahay sifaatka ilaahay baa ku hadlay uxubaarsan yahay marka qof sahlan ma ah in la qadariyo oo la qiimeeyuu mudan yahay meesha laleeyahay ma loo kordhiyo laleeyahay mudawac muxuu qulwalla mu ah oo qulwalla maxay tahay mataqaanaa qiimaheeda ay leedahay suuratul ikhlaas nabigu calayhi salaatu wasalam thuluthul qur'aan weeyaan thuluthul qur'aan weeyaan limaada qur-aanka saddex meelood meel kamida weeyaan bui suuratul ikhlaas maxaa loo yidhi wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam qur'aan waxay culamadu dheheen waxaa saa loo yidhi qur-aanku markii laisku soo ururiy saddex qaybood buu ka hadla qisas iyo taariikh iyo ummado la halaagay iyo wixii ka dhacay iyo waxa uu ka hadlayaa axkaam xaraam iyo xalaal iyo sifaatka ilaah iyo tawxiidka saddexdaa weeyaan qur-aanka uu ka hadlaya markay laisku soo ururiy nuxurkiisu qisas iyo taariikho ama ummada la halaagay ha ahaato ama ummada iyo ambiyada wixii ka dhexdooda dhacay ha ahaato ama jiilal soo jiray ha ahaato ama xawaadis iyo wax dhacay ha taariikh laga sheekaynayo ama axkaam xalaal iyo xaraam waxaan waa xalaal waxaan waa xaraam kama banaan kaa banaan yahay qodobka saddexaadna sifaadka ilaahay iyo tawxiidka alla waxdaaniyadiisii iyo rabbinimadkiisii iyo khaaliqnimadkiisii iyo uluuhiyadiisi iyo waxaasoo dhan bay ay ka hadlaysa suurta marka qayb dham wey marka sifaadkii allah subxaana wa tacala u lahaa ka hadlaysaa markaa idan saddexdii qayboodoo qur-aanka mid ka miday ka hadlaysa suurat dhammaan min bidaaya ilaa nihaayadeedii idan suurad sahlan maa waa ulu quraan buu nabigu marka inuu yidhahdo marka qofki suurat alikhlas buu dad ku tujiyay muxuu shaqadu haya maxayta suurat likhlaas dee macaanideedii baada garanaynin qiimaheedii baada garanaynin waxay ka hadlaysa eeda garanaynin waa kii nabiga alayh salatu xadiis saxiixa nin imaam ummad u ahaa saxaabadii rag maarata qoomkooda qoom ka mida u ahaa waqtiga nabiga imaam aha oo reer imaam u ahaa ayaa wuxuu ka caada dhigtay mar kasta oo salaadii uu tujinayo kole dabcan jahriga weyaan bay maxaa yeele siriga ma maqlahayaan markuu suurad kala ahriyo suuratlikhlaasna wuu arin marnaba inuu ka taga ma ogolo ama iyaduu hormarino markaasu suurad kalena ku xijisiin ama suurad markuu faatixada ariyo suurad kala ariyo ikhlaas ku daba xijisin way ka sheegteenoo dabcan nin haddii khayr ku tumeeyeenna wuu aha nabigii ku dawo wuxuu ku yidhi waxay ku dhaheen niyow naga daabaali sidan maya wuxuu yidhi haddaad raalli ku tihiinna saasaan idinku tujin anugu ma daynay suurat ikhlaaska haddii kalena qof kala samaystu mana aynan rabin markaa inay qof kale ku bedelaan nabiga u yimaadeen markaasay ku dhaheen nabiga calayhi salaatu wasalaam rasuul allah ninku waxaasuu sameeya wuu u yeedhay war maxaasaa u yeelaysaa suurat likhlaas waxaan u jeclahay buui waan jeclahayo sifaadka allay ka hadashaa buui alle sifaadkiisa ayay ka hadashaa bal u fiirso marka waa arrin muhiima sifaadka allay ka hadashaa nabigu alayh salatu iska daa waa u daayey marka waxaan ka wadaa istikfaaf qodobka afraad wuxuu ahaa alistikhfaaf bidiini wa ahlihi idan diinta haddii saa loo fudays ehelkeedana saasaa loo fudaysanaya marka waad aragteen culimmadeennii ama caalam alislaami haada meeqaa culimo xidhan tahay meeqaa wada sakaraad meer yihiin waa laga yaaba hadda klibis inaad aragteen maarata sheekhuna maarata ah sheekh maxamed idriis klibis uu soo duubay wa shariif cabdinuur oo aad daciif u ah wuu ka soo duubay hadda kolley waqti dhow inay ahayd baan rajeynaya hadda dhow marka xajka inay xajkaha dhexdiisa hadda inay ahayd shariifkii oo hadalkiisa baan la fahmaynin oo aad iyo aad markaa dacfi badan ooga muuqdo away ummaddu ka dhashay away soomaalidii iyo away ummadihii iyo away waddan hata muslimiin u dhex jooga away daryeel ma leh ah, guriguu degan yahay iyo meeshuu ku jira haddaad aragto waxaa weeyaan adoo dhan baa takshaciru juludaka jidhkaadoo dhan baa dhaqaaqa ummaddaa uu ku dhex jiray iska badaayo away dadkii u sheeganaya soomaalida away away diin baan jecel lahay iyo culo baan jecel abadan heerka hata intuusa gaadhin oo uu xoogga lahaa oo meesha iska jiro hataa iqaamo ma lahaan jiro wax soomaaliya oo intay dhaqaaqeen war caalimkeennii aanu dar yeelno innaguna aanu ka faa'idaysanno aan maal gashanno aanu soo celinno aanu meelo aan keensanno oanu diinta hanoo ahriyo aan ka faa'idaysan ma jirto markays aanu sab ma leh abad halkaa wahaakada hayrkiina sabtaasoo kale weeyaan bay dhammaanayaan marka caalam alislaami oo dhanna waa sidaas istikfaaf bidiini wa ahlihi qodobka kale maaratay shanaadna adulmi walictidaa waa cadamu maarata cadaala qodobka afraad ama shanaad baan ujeedaa oo maradka ummadda hayaa iyo xanuunka ku dhacay ummadda waxaa weeyaan dulmi iyo xadgudub iyo cadaalad daro bisifa caama ama umma alislaamiya oo dhan wada dheh ama umma soomaaliya dheh dulmiga iyo xadgudubku iyo cadaalad daridu waa waxaan xadith walaa xaraj wey dhinac kasta ummadda aad ka fiirisina wuu ka galay dhinaca xukunka waa ka galay cadaalad daraa ka muuqata shacabkii naftirkiisii cadaaladdaraa ka muuqata oo dad isu naxariisanaya oo cadaalad isu samaynaya maah xadgudubka iyo waxa laisku samaynaya min xayu shucuub hadday noqoto ama min xayu mustawa dowlad hadday noqoto ama ummad iyo afraad hadday noqoto wax layska soo reebay maleh caalam islaami eber baa maarata xadgudub iyo ulmiga waxaa ka dhacay umma soomaaliya haddaad tirahda khaasan kaba sii daranba ulmigu ulmiga natiijada ka imanaysana khatar we waan arka waxaaso dhan adiladeedi baan keeni doonaa waqtigu noo saamax aulm wlictida wacadam cadaala cadaaladdaraduna waa lagu halaagsamaa cadaaladdarridu dulmiga iyo xadgudubkuna halaag bay keenaan sababaan cadaaladdaradu hadde waa dulmi iyo xadgudub wey cadaaladuna waxaa weya ilaahay subxaana wa tacaala koonkan oo dhan inay cadli lagu maamulo usoo dejiyo maarta u abuuray ee inay xadgudub iyo dulmi aad ku samaysay maa caalamka fiiri meel kasta haddaba meel kale hawusii kicina soomaalida fiiri xukun baana tijaare iyo ganacsi baana cadaalad lagu samaynayn xoog baana cadaalad lagu samaynayn kii xooga badnaa kii tabarta yaraabuu dulmin qabiilkii waan fara badannahay lahaa qabiilkii yaraabuu dulmin kii xukunka hayay xukunkii ummadda u hayaybu asagu ka dhiganayaa awood asagu uu leehay oo ku dulmin iyadoo africa oo dhan ba isaa tahay haddana inaguna qayb ka mid aa nahayd xukunkii laguu dhiibay oo ummadda aad doorta aad lahayd markay ku doorato awood adu aad leedaha baad ka dhiga ayaga baad u isticmaaliba xukunkii lagu dhiibay baawirkii ummadda ku siisay baad ka dhiganaysaa aallo iyo jeedal ayaga aad la dhacday ood diga iyo damasaad kaga dhigaysa waad aragta inaad heer hataa yani dulmiga heerku gaadhay heer waxaa la gaadhay bisifa caama markaad dhegaysatay adeecadaha iyo warbaahinta soomaalida waxyaaba waxaa jira xadgudubku markii da macruuf iska noqday oo hataa qofkii ka hadla la inkiri maxay tahay kelimada dadka qaar baa markii la dhaho war arrintaas sax ma waaba lasoo boodi maxaa caalamkaaba noo dejiyey oo international communityka dejiyey oo soomaalida o dhan baa isku raacsano yaa ku yidhi soomali baa isku raacsan xagee lagu ark four benty five maxay tahy macnaheeda four benty five macnaheedu yaa garanaya macnaheeda waxaa loo jeeda ya bimacnaa afar kamil iyo miya iyo meel naaqis miya soo saa mua macnu kolle saan u fahmay bimacnaa afar afar tiir iyo iyo tiir haafa weeyaano aana tiir ahayn xagee lagu arka waxaas nin kastaba sagaal bilood buu ku dhashay yaa ku yidhi adigu kuwana waa maarata tiirba mabahaba haba afartiina kalena tiirar baa tii waa ulmiga mutafaqulmigaana dhihin mutafaqe waa dulmiga saa'idka ee heer hata gaadhay inaan lagaba hadlin bal waxaa waxyaabaha runtii qalbigu aad uga xanuunsan waxaa ka mid a dad isku wada leadershipka ama hogaamiyaasha dadka inay yihiin baa xiwaar iyo dood marka la keena waxay leeyihiin arrinta waa arrinta keliya laisugu iman karo four point five waa arrinta keliya laisugu iman karo waa arrinta keliya wax lagu kala qaybsan karo waa arrinta intee lagu arkay yaa yaa ka yidhi sidaas adu inteed ka keentay qoyskan aduu afar ka kooban yahay aduguna aad boqol tahay yaa ku yidhi maaratay inaad dulmiday oo asna yaa tira naaqis baa tahay anna kaamil baana sagaal bilood baan ku dhashay cumar bin khadaab baa wuxuu yidhi xukunkiisi wakhtigiisi baa dulmi waxaa ka dhacay nin baa xogaa wuxuu sameeyey maaratay masar oo kale yaa wax ka dhacay markaasaa wuxuu kelima cajiib ku yidhi wuxuu yidhi mataa istacbadtum nnaas goormaa dadka addoonsateen buui waqad waladatum ummuhum wuxuu yihi ahraara goormaa idinku dadka ay addoommo idiin noqdeen addoonsateen buui dadku hooyooyinkood waxay dhashay waa iyagoo xor ah qaabkaad u dhaqmaysaan buu ihi ee dadka aad xukunkaad u isticmaalaysaan goormaa dadka ay aad addoonsateen goormay addoommo idiin noqdeen hooyooyinkood ayagoo xoray dhashay marka goormu reerka naaqis noqday adiguna aad kaamil noqotay wax ayaa kuu deji waa dulmiga noqday musallam Ah, international community iyo hebelka iyo hebelka iyo haddaad laga hadlana waad yaabaysaa oo waxyaabaha dulmiga marka waxaan oga jeedaa aldulmi walictida wacadam cadaala cadaalad daro iyo dulmi iyo xadgudub waa waxyaabaha waxawy maradka ummadda hayo bisifa caama wa khaasatan soomaalida qodobka lixaad alqabaliya iyo dararkeeda qabaliyadu waa anaaniye wey qabyaalada aanan dhammaanaynin oo maaragtay eh, ah baashi la dhihi jira basasha xoobkeeda oo kale si somaaliba meel bay kuu gaadhi ilaa heer hata markii dambe qoyska naftirkiisa aabbaha naftirkiisa labadiisa bah ayaa qabyaalada isku samayn bahbah ma dhashaad maqli maalinka dambe lasoo istaagi bahdan baad iska lahayd kuwa kale banaanka loo tuur yani qabyaalada ma dhammaato wax dhammaan mo ilaa heer aabbihi wiilkiisa iska horkeento waa qabyaalada marka maradka inaga aan isleeh waan la sii dheerhay dadka marad mudmin oo aad u laazim maarata noo dhexgalay oo khatara qabyaalada qabaliyada iyo qabyaalada laakiin macalasaf waxaa iskaa keen dhexdarsamay markaan si xun qabyaaladii iyo qabiilka loo isticmaalay ayaa abtirkii naftirkiisibaa laga carari war abtirku iyo nasabkuna waa masale wey qabyaaladuna iyo miisaan in laga dhigtana masale kale wey shaqa iskuma leh abtirku waa shay diintu ay sheegtay axkaam dhan baa ku dhisan oo nabiga calayh salaatu wasalaam silaturaximkii guurkii dhaxalkii waxaasoo dhan abtir buu ku xidhan qof markuu dhinto hanti ka tago yaa dhaxli waulul araami bacdum awlaa bibacdin fi illahi soo lama dheh xaggee lagu ogaan haddaad abtir garanayn see lagu ogaanaya gabadhan aad guursanays inuu nikaax kuu qabanayn inaynan kuu qabanayn haddaad abtir garanay seed ku ogaan inay maxaarimtaadi tahay in kale seed ku ogaan wahaakada marka abtirku waa shay sharcigu uu baneeyey bal nabigu uu booriyey tacalamuu min ansaabikum maa tasiluuna bihi arxaamakum warbarta abtirkiina waxaad qaraabadiina ku xidhiidhisaan haddaana abtir la aqoonin qaraabo lama garana yaa eeda kuwa yaa adeer kuwa yaa maarata ehel kuwa yaa aqrab kuwa yaa abcada marka tiibaa intay iska keen dhexgashay baa laga yaabaa maanton in la yidhaahdo maaragtay wax oo dhan iska wada tuuraba qofkiiba maanton isla joogtaanba maaso isla ganacsanaysaan maxamed ma dhaafin karti bas ah, maxamed ma maxamedkii dheeraa maxamedkii gaabnaa maxamedkii sidan war maxamed cabdulaahi garas maa tiraahdi Ah, ah, sheekh dadka ma weydiiyo qabiilkoodii waxaas anu ma dhaho maantana qofka haddaan isla joogno magaciisa ma dhaafiyo war waa fahan khaldan wey magaciisa inaad dhaafiso oo reerku yaa aad ogaatay maxaa ku jaban oo hadhow haddii wax timaadaba war maxamedkii reebelaba arrinta ama cabdullahi reebelaba arrinta arrintaa ku dhacday horaad garan laakiin haddaa tiri maxamedka dukaankiisu saas ahaa kii qufulka dukaankiisa ku xidhi jiray waxaas maxaa laga meeqa quful dukaankooda ku xidha maxaa maantanaad wareejinaysa waxaasoo dhan waxaa waa jiradii ay keentay qabyaaladda baa waxay keentay inay qabiilkiiba laga cado caalamkan kale hadaad u kacd iyo carabta iyo maanto dhan juhani iyo sudaysi iyo shuraym iyo fulaan iyo waa qabiiladoodi wey waa qabiiladoodi wey gid magacba madahaba gid cabdiramaan fulaan sudaysi baa la dhahaa shuraym waa qabiilkii wayaan fulaan sacuud shuraym baa la dhihi gidda xudayfa sidoo kale waa qabiilkiisa wey cali bin fulaan xudayfa weeyaan dhammaad juhani haamidi giddi waa qabaaishii wey wax isku ceebinna ma jirto ah, fulaan marka saalax fawzan baad maqlaysaa muxuu yahay fawzan ibnu baaz ibnu baaz muxuu yahay waa familkii wey wahaakada marka dhib ma leh waa fulaan alfulaani buu kudhihi hebel hebel ree hebel ahaa ahy waxba aadduusan sheegin qabiilkii umaba ahaba innagana qabiilkii haddaad maanta tirahdaa hebel hebel oo ree garasaan ahay anu kuma weydiinin ree garasa e magacaaduma ku weydiiyanayo marka hadda safartayda adisabaan nin iskugu nimid marka ninkii waan isbaranay oo waan iska sheekaysanay marka reer waan waxaan dabca inaan ogaado reerkiisa waxaan ark markaa ninkii inuu taxafudhayo reerka uu ka carari war labadeenna masaakiin baana safar baan iskugu nimid inaan isbarano aduguna ana hebel baan ana reebel baana maxaa ku jaban isagoo ka carcarari oo maaratay inta ka baxday xaggii ka booday markaan ark inuu cararaya faraha ka qaado waxay waxbaa sii caydhin safar baa tiimid intaad diyaaradda aad gelaysa iska wada sheekaysataan waxbaa caydhin waxa waxaa keenay isticmaalka xumaa ee qabyaaladii ayu wuxuuba ka dhex arkiba reer haddii la isweydiiyaba inay balaayo kala ta inay balaaye kala tahay idan alqabaliyatu adraaru qabaliyada iyo dhibaatada leedahay waa marad wey qodobka toddobaad kahratu lkalaam wa qilat lcamal hadal badan iyo camal yar waa maradka ummadda maanta haysa umma alislaamiya bisifa caama wa khaasatan asoomaaliya umma soomaaliya hadal badan masale kasta ama diini ha ahaato ama siyaasada ha ahaato ama waxa ahaato dhammaan ummadeenna waa wada muxaliliin ninkaas asagaa marka taxliilin war haddii kan maaratay hingoolkii wixi dham u dhiibtaaba waxa uu maat camal markii loo yimaadana camal ma jiro ma leh waa un hadal turug iyo arla waxa un maanta la hadli iyo qilatulcamal camalku ama ha aado daaca ha ahaado iyo cibaada ha ahaato ama tacliim ha ahaado ama intaaj kale iyo khayraad qofkuu soo saaray ha ahaato aad bay u yar tahay dadka muntinjiinta wax soo saara oo umul islaamiya haddii wax soo saaraysa mar hore kaaftoomi lay idan karat lkalaam wa qilat lcamal hadal badan iyo camal yar waa marad wey waxaa la rabay camalku inuu bato hadalkuna yaraado camalku inuu qofka haddii cibaado tahay haddii waxbarasho tahay haddii khayraad kaleoo soo saaritaan ay tahay inuu qofku qof yani camali u noqdo oo camal uu ku bato camalkiisa u bato hadalkiisana uu yaraado laakiin maantao dhan hadal haddii noqo fadhi kudirir maxay tahay macane waa un hadal wey maantao dhan meel kastoo tagtay waa tabtaas meel kastoos afriqiya africa way u daran tahay carabaha calamu thalith baa la yidhaha dunida saddexaad dunida saddexaad maxaa loogu bixiyey waa camal yari wey camal baana jirin oo waxaan jirin shaqaan jirin oo wax soo saar baana jirin oo wax oo dhan waa wada baaba wey idan maradka ummadda ku dhacay sif caama ama khaas inaga noo hays karat lkalaam wa qilat lcamal wey waana arrin markaa runtii marad khatara weeyaan qodob kale sideedaad maradka xub dunya iyo waljaryi calaa waraa'iha adduunya jacayl iyo inan gadaasheeda la ordo oo qofku suu adduunya ku heli laha u ordo ayadna waa marad wey inay wax la kasbado way bannaan tahay laakiin in hamigaadoo dhanba adduunye aad ka dhigtay oo waxa la isweydiinba adduunyo noqoto oo wax kaleba aynu noqon waa marad wey marad weeyaan khatar ah iyo qofku had iyo jeer inuu raadiyo uun adduunye suu ka heli lahaa badahaad aragteene la quusaayo halaaga dhacahaya shalay waad dhegaysanaysaan adaacada ilaahay daraadii doonta masar iyo meelaha ka baxday ee ku qarqoontay ilaa lix boqol oo qof baa ku baabaaday soomaalida ilaa boqol qof baa maarata taqdiiriyan inkastoo la baa li cadad rasmia ilaa boqol inay dhihiin baa lagu qiyaasahayaa baa li ku baabaaday ilaa boqol inay soomaali la qiyaasi baa bal dadka maxaa caydhinaya maxaa raadin waa un adduunya madiin bay u socdeen ma aakhire raadis bay ahayen male adduunyo weliba meel ayna ka jirin bay u dooneen adduunka waxaa u xun inaad dhunti oo maaratay aad u dhimatay inaad dhimatay haddana ku dhimatay meel aan saxayn yacni adduunyay u dhinteen oo badda u cuntay meel aan adduunyaba ka jirin bayna u kaceen meel aan adduunye ka jirin ayay u kaceen runtii oo mar hore lagu kala tegay oo dhul lagu kala tegay oo la qaybsaday oo adduunyaba aada ugu tegaynin ayay marka ayay ku dhinteenoo u kaceen qodobka kale ee waxaa weyaan sagaalaad alistikfaaf bilmacaasi fudaysiga macaasida la fudaysada waa marad ummadda ku dhacay caam iyo si khaasaba maxay tahay la fudaysada macaasida qofkii oo dembi ku jira yaaban dareemayninba inuu dembi ku jiro qofku markuu in badan dembiga uu kusoo noqnoqdo ama uu uu ku dhex jiro wuu la qabsan kii kale arkahayana caadiba marka dambe u noqon hadda tusaalaan gabdhuhu inay maxram la-aan iska safraan sharcigu ma ogolo inay gabadh qof dumara inay maxram la-aan safarto safar masaafo noqonaya oo maalin loo socon ama wixii lamidka inay maxram la-aan safarto waa lama ogolo sharci waa diid intaasoo nusuus baa kusoo aroortay gabadhii safar kasta bas kastood raacaysa iyo diyaarad kastood raacaysa haween baa u badan saddex meelo markii meel haween bay noqonaya dad kale kama hadlayna muslimiintu taf bay ka yihiin meel kaleba ha u kicin diyaarada basaska bamaaso ka bixin nairobi ama garis u bal fiiri meeqaa qof dumar oo muslimada oo soomaaliya keyrkeeda ku jirta wax la socdaba jira ayagii haweenkii samaynahay way la qabsadeen inay munkar ku jiraan uma arkaan dadkii arkahayeyna munkarba uma arkaan way la qabsadeen idaa takarara munkaru saara macruufan w munkarka markuu kugu soo noqdo macruuf isu bedeli wa qaaba canka lmunkaru waidaa qaaba canka almacruufu saara munkaran ba macruufku markuu muddo dheer kaa maqnaado shayga fiicnaa markaad erid waad inkiriba munkar buu kula noqon war maa marka hadda qofka maanta hadloo yidha haweeniyena maxramla-aan safrin war wadaadkan maxaa ku dhacay waxba mabuu oge caalamkee joogtaa baa lagu leehay yani macruufkii baa munkar isu bedelay sidoo kale rishwada iyo laaluushka waa shay muxarama mujtamacii si ugu dhex faafay ayaa shay wax iska lala qabsaday a ah, a ah, haddaadan laaluush bixin waxba ma helaysi kii kalaaba ku dhiirinba wuxuu ku le haddaa rishwo ilaaluush bixinay maadaaba shaqa kuu soconaysa ayuu leeyahay xukunkii hayan wuxuu le haddaada wax qaadan maxaad ka qabanaysa jagada war ka faa'idaysa ule intaadeed muddo yar inay mar dambe kugu soo noqoninba inuu laaluushkii qaataa lagu dhiirigelin kana inuu bixiyaa lagu dhiirigelinaya waxaa leedahay haddaad tiraada laaluush ma bixinayo wax kuu hagaagahay male walaa contracti baada qaadanaynin walaa dukaan baada furan karin walaa shaqaada qaban karin iskaga tag waddanka yani waa lagu quusin iridii o dhan baa lagaa soo xidi si laaluushkii lagaaga dhigo wax la aqbali karo laaluush la-aantii laguma noolaan kara wadanka kenya sooma ardadih qofka dhaha laaluush ma bixinayo maarata qaar baa waadhi ilaahayo ayagana maarata baahiyada i jee wax keenayna dhahanaa u waaye annagana shilin aan siinaa noo waaye waxaa ma ducaa hadda midaas kuwaa dhahan waxaan ku ducaysanaa saasaan ku ducaysanaa bay kule ilaahu ayagana baahiyada i jeen wax keenayna dhahana u waayen ayagana shidaha waa waayen annagana shidaha u waayen annagana waxaan bixinaa noo shilinha noo waayen waan ku ducaysanaabaa lagu leey yani inaad weligaa layluush mubixisuun markii keen lagu dhaabo ho aad tirahay waxa ma ducaa duca moo inaad tirahay ilaahu naga saar wax oo ayagana ani maaratay baahida wax nagu weydiinaya ilaahu ilaahu qalbigooda hanuuni oo qalbigooda qabooji annagana ilaahu naga soo kaafi rishwo aan bixina meeshaad ka dhihi lahay ilaahu ayagana shida hu waayin annagana shilin hanoo waayin waxaa duca maa waxaa duca maa marka waa waa arrin khatar ma karat maxay noqonaysaa alistikhfaaf bilmacaasi ribadii buu qaadanaya ribadii buu qaaday markaasu weliba wuxuu isku dayay inuu tabriir raadiyo maya culimada qaar ba waxay dhaheen saasoo qolaa waxay dhaheen sidaasoo meelo kale waxaa layihi saasoo yani qalbigiisi wuu ogyahay qalbigiisibaa diidan oo ka xanuunsanay si u daweeyo ayuu wuxuu le sheekh maya culimada qaar ba waxay dhaheen sidaaso maya wadaadka mutashadid naga daayo kaa kale hebel u kaco kuwaan waxbaba la weydiin marka dambe ukeen macaasidii uu ku jira wuu ogyahay sidoo kale guurkii gabadhii oo uu furay oo mar uu furay oo laba uu furay oo saddex uu furay oo og yahay waxba u haynin ayuu leeyahay may yaan niyo yaan wax weyn gabadhi baan la kari laayahayo way diiday inaan kala tagno oo waad kala tag maxay diidiba adaaba furayo dalaaq u dambe baad sii daysa way diidan tahay buu kule maxay ku diidi goormay ku diidi furtay bay adaaba furay waxba gacan iyada oguma jire maya iyadii baan ka baxsan lahayo marka waxay tiri orda wadaadada noo soo weydiiyo marka wadaadada kenya war hebel baa fiican kuwa kale iska daa hebel u tago xoogaagana u laab marka haddee halkaana wax ka soo fiiri wuu og yahay inuusan waxba loo haynin fain alaqaha falaa taxilu lahu min bacd xataa tankixa zawjan hayrahu ilahi subxana watacaala waxba inuu ohayn wuu ogyahay markiibuu tegaya isagoo sidaa qalbigiisana uu ka xanuunsana ayuu tegi wadaad xuma aan waxbaba hayninba oo isagoo iska hunguridoon ah oo waxba dhaamin yuu lehay masaas ahaa shanta arkaanu islaam ma taqaana maya waxba kaaba furmahayabe hagaa ku shilna iska bixor reerkaadu ka war shanta arkaanu islam hadduu si aqoonisa wax lagu meheriyeyba kolka horeba yaa ka horreysa orad reerkaadu gal buu lehay kii ordi ha wadaad ilaah wax nooma waaye wadaadada ilahay baa wadaadada noo badiye ku haddii aad kari weyda ku kala loo kacay maxaa loo kici khasaaraad gurigaada kusoo celisay iyo xaaraan baad keentay yani istikfaaf bilmacaasi meeshuu dhihi laa war niman halaag weyn waxaan uu dhihi lahaa oo gabadhi u dhihi laha maca waa istikfaaf bilmacaasi macaasidoo la fudaydsado waa marad wey ummadda ku dhacayso oo maanta haya wey oo khatar dulmigii uu arko inuu qofkii kii kale uu dulminhayo oo beecii uu ka dulgadhayo ama wixii uu ka samaynayo oo uu dulminayo uu og yahay baa laga yaabaa inuu maramarsi ur asagoo waagii hore dhib buu ii geystay asba kaasi weeyaano waan iska dhicinhayay intay ka baxday waxaan macno lahayn marka macaasida oo la fudaysada waa marad iyo xanuun ummadda ku dhaca wey haya wey maanta qodobka tobnaad waxaa weeye aljahlu shadiid fi macrifat alislaam bijamiici anwaaci kii horu markaa ayaa hoos imanaya oo markii jahli ummaddu ay islaamka axkaamtiisii shareecada aqoonteeda ay jahli kaga jirto waxaa iman inay fudaysato waxaa iman inay sahashato waxaa iman inay ehelkeediina ayna ixtiraamin idan jahli aad iyo aad u daran baa aqoonta islaamka maanta umal islaamiya kaga jirtaa si khaas haddaad tirahdana soomaalidu way kasii daran yihin aad bay dadadka u daran aduu dadadka maaratay khatarta ay ku jiraan xagga aqoon taana waxaad ku ogaan kartaa xajka markaad u kacdo akbaru tajamuc oo akbaru tajamucin oo ummadda islaam iskugu timaada xajka wey dhowr milyan iskugu imanayaan afcaasha ay samaynayaan iyo axkaamta xajka inta sida nabigu yidhi haloo guta inta u gudanaysa waa lambar yar weeyaan waxa ama sawir la sawiri ama mukhaalafaad la samayn ama waxyaabo la samayn ama maaratay waxaama loo baahnayn la samaynayo yani xadith walaa xaraj wey halkaasaad waxaad ka garan kartaa ummadda jahliga ay shareecada islaamka ama africa ha ka yimaado ama eshiya ha ka yimaado ama yurub ha ka yimaado meeshuu doona caalamka ka yimaado umma alislaamiya markay isu timaado jahligeeda halkaasaad ka garan karta iyo aqoon darida islaamka ka haysa iyo su-aalaha maantao dhan lasoo celcelina wahaakada soomaaliya hadaad ku dabaqdina sidaasoo kale w waxbaan hadda kala saari laanahayba shiica iyo sunaan kala saari laanahay ma aqoona shiicaha waxba diinba kamayna aqoon shiicadii baanu garan laanahay war shiica maxaa la dhaha baa lagu leehayo wax fiican bayba keeneene waad arteen iraan qaar baa iska keensadayo qaar baa mutcadii markii loo baneeye dheh war baaba fiican tahay haweenkii afar ka badan baaba lasu baneeye war intii ka baxday qaar baa iskala soo istaag waaba madhab kale maba maba jiraba jahligaanga lamaba garanayaba shiicaan la garanayn war aniguna anaana shiicin ahayn kuwa isqabsaday aan kahor idin sheeg war anaana shiicin ahayn sunni ahayn idin dhexdhexaadina kaalay sunnina miihi ui anugu shiicina miihi anaa dhexdhexaadoo labadoo midna ahayn oo dhegaysane kaalay ninkasta warkaada sheeg oo adu haddaada sunnin ahayn shiicin ahayn maxaad bilaa diin miya hadaad mabuu garanaya waa waa jahli waa oday dhan oo soomaaliya laba shiic mid shiici mid sunno islaystu leeyahay anaana sunnin ahayn shiicin ahaynoo inay kala dhexdhexaadinay waa jahliga uu diinta kaga jira waxyaabaha waad garana marka websadyaasha ama adeecooyinka soomaalida wixii ka hadlaya markaad dhegaysad waad yaabaysa barnaamij dhan oo diini ah oo culimmada inay ka hadlaan ma ummadda loo soo bandhiga markaas nin kastaba ra'yigiisa ka tuura maya aniga waxay la tahay waa lali gabadh marka qof dumara yani madaxweyne ma noqon karta waa masale diinia ah, wey culimada inay xiwaaran maarata in culimada la weydiiyey oo haddii hataa laga doodo dad culimo ay ka doodaan public baa laga dhigay markaas haweenka xag ka soo hadlayaan qof kana wuxuu le waxay ila tahay kan kale waxay la tahay caalamka gabadh waxay leedahay anigoo caalamka meesha la marhayo wadaad aan waxbaba ogeyn in wax la weydiiye maba ahay leedahay qaanuunkaa ii banaynhaya bay leedahay tabtaasay leedahay xiwaar la keenay qaanuunka soomaaliya ii banaynhaya inaan madaxweyne noqo oo kan weeye oo international communityka ii banaynhaya war adi soo muslimad maad ahayn oo muslimaana maadan ahayn ma international community baa wax kuu banayn kara shanta salaadood lagu leehay international makaa qaadi karaan makudhihi karaan sanadkan waa iska dhaafaa tukanin soonka ma lagaa qaadi karaa waa ma jirta wey idan waxyaabihii khaaska ah ee axkaamtii ahayd ee sharciga ahaa ee culimmada keli in la weydiiyaha baa babliga laga dhigay oo wariyah intuu iska soo fadhiistay wuxuu lehay mawduucaasaa maanta laga hadla ra'yigiina kasoo dhiibta kolkaasaa kii yaraa iyo kii weynaa iyo hebelkaa iyo hebel halkaa loo kala boodi marka waa waxyaabaha jahliga aad u fara badan qodobka koo iyo tonaad waxaa weeyaan aliktifaa bilmadaahir washakiliyaat waxyaabaha maradka maanta jira waxaa weye inuu qofku ku kaabtooma muuqaalkan kore oo xagga iltizaamka daahirkiisan dhar xidhashadiisan iyo malaabiskiisan iyo malaamixdan ka muuqatay waa shaksi diini ah wey intaa ma dhaafsisana lakin ilaa in yaroo ilahi unaxariista mooyaane muuqaalkan koreed qofka ka aragta ama dharka suwa uxidha dumar ha aado rag ha aado muuqaalkan ka muuqda ee shakligiisa waa madhar fiican weeyaanoo diini ah laakiin intaa ma sii dhaafsisano ilaa in yaroo ilaahay u naxariistay mooyaane waxaa la rabay muuqaalkaadanu inuu noqdo amaro iyo midhihii ka soo baxay qulubtaada aqoontii diinigeed lahayd iyo macrifadaada iyo diin jacaylkii iyo dhaqankii aad diinta ku dhaqmaysay inuu muuqaalkan kaa muuqdo ka tarjumhaye ah salaadihii jamaacadii waa laga yaaba inu iskaga tukado hadduu nin yahayna garhkii waa sii daysan qamiiskiisa wixii isbaalkii waa iska ilaalin muuqaalkii madharkiisa iyo shakligiisii kore waa muuqaal diini nacam ma ceebeynayna waa muuqaal diiniya laakiin shakligaa basuu ku kaaftoomay haddaad tiraahda aad la dhaqantii oo akhlaaqiyan dadka kale ugu qallafsan wey ammaano maleh runtii waa ku yartahay tahay e, waa dulmi oo dhan waaka wixii oo dhan war adiga muuqaalkaadii nin ismale waaba sida bahalkan dabagoojiyaha maxaa la yihahdaa ee dadka markuu qaniin xanuunka jirka sii dhexmari maxaa la dhahaa ma taqaanad ya angarala maxay tahay maaf soomaaliba haa dibqalooc hangarale iyo hingar ma fahmin anugu af soomaaliga noocaas yani hingarale wuxuu yahay laakiin dabaqaloo cadil yahay iyo dabagoojiyo waa af soomaaliya la fahmika almuhim mahalkaas waa marid wey dhag hadduu kaa siiyo meeshuu kaa qanina ku istaagi maaye wuxuu dhexuli jidkao dhan buu dhexuli qofkii shakligiisa kora fiicnaa gabadhii muxajabadahayd wiilkii madharkii garhkiisii iyo isbaal la-aantii iyo wixii fiicnaa haddaabad aad ah, tacaamul idin dhex maro ilaahayow yaa mar kaa saaraadi mar ilaahu yaaba kaa bixiyaadi adoo dham hadduusa ku liqinba oobaad naftaada aad badbaadousa ku liqin xooluhu doonaa kaa liqo yaabaad leedahay ilah mar yaa ani iga badbaadiy yaaba iga saaraba shirkadiisa iyo macaamulkiisaba waa waxyaabawaa jiradan haysa wey umma alislaamiya bisifa caama ama inaga luqadeena dad ku hadlay si khaasa in shakliyaad iyo daahirkan karo un qofku bas ilaashado qamiiskiibuu xidhanaya xijaabkii gabadha xidhanaysaa xijaabkiiba wax xaaraam ka ana ma lahaba xijaabkiibay xidhanaysaa wakaad marka maxramlaan bay iska safraysa way iska tahriibaysaa waxa weya khudbasireedba ninka iska samaysanaysa intay u boodaysaa way iska raaci oo ninkii bay maaratay la cararhay xijaabna way qabtaa dago iyadoo xijaab qabtay la khudbasire aabbaheed walaalaheedoo jooga meesha maalinka dambe waxay ku lehay walaadiyo nimaan is khudbasiraysa oo adiga aweed maha qabtay maxaa kugu dhacay maya maana garanaynin oo goorta muuqaalkii bas ah waa waa waa jiro wey qofka muuqaalka keliya waxay ahayd muuqaalka iyo qalbiga iyo inay isla socdaanba ahayd waxoo dhan inay isla socdaan saasay diintaadu kaamil ku noqon lahayd qodobka kale ee labayo tobnaad waxaa weeyaan cadam liktifaa adhaati aw nafsi bimacnaa umma alislaamiya inay ayadu kaaftoonto oy nafteeda ku tiirsanaato oo ayadu ictimaaddo waxay soo saarata ay nafacsato waxaa weeyaan la-aanteed saasoo asal ahaa marka waxaa weeyaan umma alislaamiya bisifa caam markaad u kacdi hal wadan oo caalam lislaami oo keligii wuxuu soo saaray isku filan waa naadir haddii la helana waa wax qalla qaliil wey ah, wadan kasta wuxuu ku xidhan yahay meel kale unbuu ku xidhan yahay soo saarka meel kale waxay soo saareen buu qaadanaya muntijka intiijaadka dad kaleu qaadanaya ma leh dawlad tahay shacab haday tahay wixii o dhan innaga haddaan nahayna ka basii daranba soomaaliya dowlad dhan oo soomaaliya ka jirta wax la soo saaro wadankaas oo dowladda ay wax ku bixisa maba lahaba baarlamaankeeda ummado kalea u masruufa mushaaraadkeeda ummada kalaa bixiya siaad markaa dowlad ku noqon qaran jiraad ku noqon haddiiba lagu biilaba qof la biilo dowlad la biilo intee weelgaadhays africa oo dhan waa sidaas waaba lasi un kala daran yahay mooyaane idan mar af soomaaliga ama mahmaada somaliya qof wax cunay maxaa la dhihi jira qof wax cunay xisho mar haddii wax lagu siiyo waad xishoonaysaa marka dowlad dhan oo baarlamaankeedii loo biilahayo oo wax yaroo dhacaba caalamka hana soo gaadha dhihi ooba iyadaba isku xisaabtamayninba wax soo saarkeeda iyo horumarkeeda iyo khayraadkeeda war intaan ilaahay tala saarano aanu inagu aanu wax la soo baxno ma leh idan arrintaa intay jirto ayadna waxaa weeyaan waa jiro wey cadamuliktifaa inay ummaddii iyadu isku fillaan weyd oo meelo kale ku tiirsanaato waa marad wey waa maradka ugu khatarsanaa weligaa ma cifanaysa ma istaagaysa mar haddaad adiga isku filayn qodob kale saddexiy tobnaad waxaa weeye waxyaabaha khatartae maradka ummadda haya cadamu taxdiid alhadaf aladi yascaa ilayhi almar umma alislaamiya dowlad ama shucuub hadaf intay ah xadidato dhahays hadafkaa gaadh adugu oo umma alislaamiya badbaadi ama waddankaada badbaadi ama istaraatiijiyada intaad samaysatay gaadh ma leh haddii la heli laha hal wadan waxunbaa la heli lahaa wabilkhaasa inaga soomaliya haddaan ahayn kabasii daranba inuu qofku target sameeyo hadaf sameeyo oo dadkan ama siyaasadda isku haya ha ahaato ama dadka dhaqaalaha le ha ahaato ama aqoonta kuwa le ha ahaad ama kuwa cabqariyadii caqliga le ha ahaadeen ama kuwa khibradda le ha ahaato yaana waa yar yahay mujtamaceenna soomaaliga inuu hadaf intii la sameeyo la yidhahdo war hadafkaas aanu gaadhno wadankeenna aanu saa u hogaaminno halka aanu gaadhsiino dadweynahaygu iyo shacabkaygu halkaa aan gaadhsiiyo farwadan iyo khayraadkan iyo dhaqaalahan hayo meesha inaanu gaadhsiiyaan rabaa inaan halkaa iyo halkaa dadkayga aan gaadhsiiyaan rabaa hadaf noocaasa ma ma jirto ninba tiisa maalinba meeshii markaa waaga ugu beryo unbuu ka soconaya hadaf uu qofku tiigsanayo caalamulislaami waxyaabaha waagii hore ummal ku hormartayna wuxuu aha dhammaantood qiyadaadka haddaan soo qaadan hadda maalan maxamedulfaatix ninka la dhihi jiray E, maaratay istanbul iyo furtay ee turkiga dowla cumaaniya ku jiray ragii salaadiinta soo maray aha wiil yar ba dhalinyara meelahaas inuu ahaa labaiy soddon mi jir mase labaiy labaatan buu jir ma weyneen markuu uu tiigsanhayay bishaaradii nabigu uu sheegay uu yidhi jeyshka uu nabigu yidhi la furan doonaa madiinat lqustantiniya iyo madiinat rome maarata roma labadaasuu nabigu yidhi alayh isalaatu wasalaam jeyshka furan doonana khayr badan ba u bishaareeyey mucaawiya waqtigiisibaa la bilaabay ama cumaan bin cafaan waqtigiisibaa la bilaabay in laisku dayo oo qusandinia u dhaweed caalamulislaami u dhaweed waa istanbul wey oo markii shaam laga baxo syri laga la gelay cumaan bin cafaan baa isku dayey oo mucaawiya ka dambeeyaa isku dayey oo yaziid bin mucaawiya isku dayey oo ummal islaamiya intay soo maraysay nin kastaba tabartiisa wuu isku dayay inuu jeyshka halkaas dadka furtay inay waqtigiisa ay noqoto intuba kumayna guulaysanin maxamedulfaatix dowla cumaaniya salaadiinteedii ka mid ahaa baa ilaahay subxaana watacaala ku guuleeyey oo gacantiis sabab ilahay oga dhigo uu ku furay marka waxaan ka wadaa hadafka ninka istraatiijiya wuxuu dejiyey inuu labadii magaalee nabigu uu sheegay bishaarada ah. markii la weydiiyey nabigana tee soo horraysaali madiinatu heriqlu yidhi waa qustandiin baa soo horraysa wey istanbul baa soo horraysa roma wey waa midda talyaaniga wey waa ballanqaad nabawi ah wey inuu islaamku gaari doono madiina islaam noqon doonto nabigaa noo sheegay marka shardi maaha inaan inagu gaadhno ama inagoo ama aan gaadhno ama kuwa nagu xiga ha gaadheen ama kuwa kasii dambeeya ha gaadheen maxaa yeele bishaarada nabigu uu bishaareeyo qusandiniya la furan uu yidhi goormaa la furtay sideed boqol iyo afartan iyo shantii markuu hijrigaabaa la furtay bal ufiirso nabigana goormuu dhintay sanadkii kob iyo tobnaad artay toban sano markii madiina toban sana uu joogay bilo ayuu dhintay idan markaa sideed boqol iyo afartan iyo shan markaad ka goysid waktiga inta toban sana markii laga gooyo mise wey ya imise noqonaysaa sideed boqol soddon iyo afar bay noqo haddii bimacnaa dhahno awalkii kow iyo toban buu nabigu dhintay waa sideed boqol iyo soddon iyo waxay noqonaysaa maaragtay afar sanay noqonaysaa yaa ballantii nabigu sheegay bishaaradii iyo xaqiiqdooda ka warran ka warran hadduu abubakar dhihi laha anuu aan noqdo lama abubakar ma helin oo cumar kuma guulaysanin oo cuhmaan kuma guulaysanin oo hebel kuma khulafaa urashidiin oo dhan kuma guulaysanin oo dawla umawiya oo dhan kuma guulaysanin dawla umawiya waxaa soo maray maaragtay inta ahaa raggoodi xukunka hayay taqriiban afar iyo toban khaliif baa soo maray dawla umawiya dawla cabaasiya ka dambaysada soddon iyo toddoba khaliif baa soo maray kumayna guulaysan dhammaantood dawlal cuhmaaniyadii ka dambaysay baa timid markaa ayaa ku guulaysatay ballanqaadkii nabiga waa sideed boqol iyo afartan iyo shanta hijir markuu aba la furtay romana weli lama furaninba wax la furtay male marka ninkaas waxaan usoo qaata hadda hadafkiisa wuxuu rabay labada magaalaba ninkii bishaaradii xaqiijiye inuu asagu noqdo qustantiniya markuu furtay oo istanbul uu ka dhigay madiinat lislaam uu ka dhigay ayaa wuxuu yihi magaaladii kalena waa inaan ku duulaabu oo roomana waa inaan ballanqaadkii nabiga waa inaan xaqiijiyaabu halkaasuu kasoo baxay maalta markuu marahay yuu xanuunsaday maalta mataqaana meesha ku taal xagee wey waa jasiiratalyaani udhaweyaan halkaa markuu marahayo eh? talyaaniga u dhowda halkaa markuu mar xanuunkii uu u dhiman doonaa ku dhacay bartii baa laga celiyey markaa halkii baa laga celiyey jeeshkiina meeshii bay ka noqdeen leanna looma qorin looma qorin inuu taa furo tan baa loo qoray idan kii loo qoray weli weeye marka waxaan ka wadaa ninkaa hadafkiisa muxuu ahaa yani bishaaradii nabigu sheegay iyo jeyshka labada meelood furan doono khayr uu ku sheegay inay anigu aan noqdun marka istanbul bua ilahay u xaqiiji tii kalena waa inaan xaqiijiyaa bui intaysu jiraan roma iyo istanbul intay jiraan bartaa markuu furtay waa halkii ka dhaqaaji markaasuu halkaa badda intuu maray ayuu wuxuu tegay maalta uu tegay ka war halkaa markuu marra ayuu xanuunsaday markaasaa dib loo celiy sidii buu ku dhintay markaa yani inuu qofka muslimka hadaf uu yeesho aad xaqiijinayso ood rabti inaad gaadhi yool aadinaad gaadhi ar ma leh marka waa hadaf la-aan ummal islaamiya laba dowladood oo muslimiina oo heshiisa weliga maarata oo midnimo samaysanaya ma leh ma jirtaba abadan qodobka kale afariyo tobnaad waxaa weeyaan qilatu dumuux waa cadamu tadaluci ilaa shayin kabiir tadaluc iyo hami weyn inuu qofku yeesho ma leh inaga ummal islaamiya hadda maanta lama inuu qofku han weyn yeesho oo ummadda muslimiinta o dhan inuu isu keeno oo uu dib usoo celiyo awoodoodii ma leh qiyaadaadka caalamka maanta ka jira muslimiinta umma soomaaliyana kaba sii daranba hami xumadeenna iyo tadaluc nin kastaa hal gobol baa layihadaa madaxweyne ka intiibaaba waxay la noqotayba cirkiiyo dhulka carar soo mara waa hal magaalo laga yaaba oo xagganu uga bixi kara agga yaa laleeh waxaa layahay federalism baa lagu dhahaayo adiga marka min garas laga bilaabay ilaa xoday baad xukuntaa meeshii wile madaxweynaha marka garas iyo xoday kii kalena wuxuu leehay xagar iyo galool asna yaad xukuntaa intaas waaba masaafo waxaa weyan waaba saacadba u xidh war adiga maxaa kuu diid inaad tiri anu soomaali weyn oo dhan baan rabaa inaan xukumo waxay gu soo celcelina meesha soomaali weyn oo dhan baaba inaan dib iskugu soo celiya rabaa hamigaygu halka marka aniga laba reer imamow iguma filaba reer hebel iyo reer hebel iyo reerkaad ka dhalatay iyo hawalka iguma filla inuu dhaho qof hamigii mabalihi noocaas intan yartaaba dhinac u ridiba war waxba igama gelin bu kuleeyahy hirigtii kaliya haddii bay dhaaftayba intan xoday ilaa garas inta udhexaysaba intaaba haddii la ii daayo intiiba haddana intii laysku qaqabsado yaa waxaa soo istaagi toban ka badan oo xaggeed u socod nin wuxuu le tartanka maan gelahay yaad u tartami waa masaafo intan jirta wey ooba meelba aan dhannayn meelba aan jirinba baa toban labaatan soo istaagaysa anna waan u tartamaya anna waan u tartamaya yacni dacfiga iyo jiradu meeshay gaadhsanta aragtiyarida iyo bucdu nadar aan jirinba marka cadamu waxaa la yidhaha qilatu dumuux dumuux yari iyo tadaluc yari iyo wa cadamu tadaluci ilaa shayin maarata wax weyn inuu qofka muslimka ama soomaaliga inuu wax weyn u tadaluco oo uu u hanqataaga ma leh eber wey ma leh wax jira male qodobka u dambeeya shanaad cadamu tanaasuli limaslaxati lumma tanaasul la-aan waxbaa la qabanaya caalam alislaami waa yar tahay xukaamteedii iyo madaxdeeda iyo aqoon iyo inay isu tanaasulaan shay markii laisku qabto niman yaho aan isu tanaasullo si aanu ummadii u ilaalino si jiritaankeennu u jiro yeena isku dhicina maarata hebelo ka tanaasul ama anaa ka tanaasulay bimacnaa wixii aan haystay aan kugula haystay anaaba ka tegay ee adu niyahoona hogaami maleh ma jirto ama aan hel ama aan halagu baabaa wey gebigeedaba halagu baaba markaasaa inqilaabaadka dhici wiil aabihii ka tuuri iyo ku kale agga ka boodi iyo mid kale agga u kici iyo waxa ka dhici ama aan hel ama halagu baabaa wey wax udhexeeya male ama aan hel ama halagu baabaa wey bal ufiirsada cumar bin khadaab markuu dhintay radi allahu tacala canhu wa wuxuu soo saaray intuusan dhimanin xanuunkiisii lix buu soo saaray saxaabada ka mid ah oo raggii casharada mubashariina biljanna ah wuxuu yidhi idinkaa nabiga iyagoo raadi idinka yahu dhintae ninkii dadka xukumi lahaa intiina iska soo saari wey waxay ahaayeen sacd bin waqaas iyo cali bin abi daalib iyo cuhmaan binu cafaan dalxa binu cubaydillaahi zubayr binu cawaam iyo ya cabdiraxmaan bin cawf maarata saciid binu zayd kuma jiro lixdaasuu soo saaray lixdaa markuu soo saaray cabdiraxmaan bin cawf waa tanaasul bimacnaa lixdoodan yani mid kamida uu yidhi muuse dhe hebel weeyaan muuse dhe lixdiina iska soo saara haddee see loo soo saaray sad lixduuba haday dhaa nin kasta waan rabaa ana waan rabaa see lasu soo saari cabdiramaan bin cawf yidhi anu waan ka tanaasul anu kuma jiri ui dadka ninka laleehay dadka hogaamiya anu kuma jiri shantiinan soo hadayow qofkaan soo qabta ma igu raacaysaan bu kuwii kale markaas dhe nacam kadib waa tanaasul markaad cabdiraxmaan bin cawf imaam dahabi markuu tarjumaya wuxuu leeyahay camal uu qabta camalka ugu qiimo badnaa wey liannahu naftiisu waxay ku jirtay dadkan uu soo saaray cumar bin khadaab idan wuxuu yidhi anu kuma jiri xaggaasaan ka istaagi saa darteed shantiinan kalowna ayagiina wuxuu ku qanciyey wuxuu yidhi qofkan soo saara ma raacaysaan intiina kalow haabali ayagun macnahooduna waxay muujiyeen in ayaguna tanaasulaan hebel haddii la yidhahdo inaan war ka keenayn cuhmaan bin cafan bacda diraasa iyo baxthi iyo cuhmaan bin cafaan soo saaray intii kale nin hadal ka keena matir way ku raaceen waa tanaasul wey tanaasul weeyaanoo ummaddii loo maslaxadeeda la ilaalinhayo maslaxadii caamkaheedoo la ilaalinhayo innagana bal u fiirso africa bal u fiirso haddaana la isiinin waa ilaa waa lagu baabii wey hal xaba yuusan kasoo hadhin ilaahuma dhagax iyo dhir uuna soo hadha meesha ah, yaan lagaga dambaynin xukun gidigooda waa ka waa la wada kari afartan iyo sagaal sana mid haysta wadanka hadda waad la socotaa africa waxaa ka dhacay dowladda lais yareed maxayd magaceeda mozambique maaha mid kale oo maxay ahayd may may zimbabwe maaha ya may gambia gambia gambia waddan yaroo laba milyan markuu u badan laba milyan wey haddii kale waa one meelahaas wey maxaa hadda ka socda mataqaana wax hadda ka socda wiil iyo aabihii afartan iyo sagaal sanay haystaan waa wiil iyo aabihii isaga dambeeye wey aabihii qabsaday lixdan iyo toddoba mia nineteen sixty sevenka miya yaa labadii kun aga meelahaas u dhintaan male wiilkiisibaa wiilkiisibaa hadda afartan iyo sagaal san adu almuhim labadooda marka la isku daro taarikhda meydhawed laga akrina afartan iyo sagaal sanay isku yihiin baa wiil iyo aabihii intay haysteen maanta markii la yidhi doorashaha la sameeyana kii mucaaradka iyo kuwii la tirata wuxuu yii gebigoodaba gurigooda kusoo gubi helkabtari inta loo diray dhulka la soo simi shacabkii iyo war meeshan maxaa ka dhici iyo waa jirta waxaas waa zimbabwe waad la socda sagaashan iyo laba sano jira war maad hataa qabriga haddaan galo waan ka maamuli meeshaas qabriga haddaan galo islaantiisa waxay leedahay qabriga hadduu gala hataa halkaas waddanka ka xukumi wax aabihii gudan yahi oo ka dhaqaajiy aan isla baaba'ana wey soomaaliya u ima waa tabti wey kursiga aan helo ama hala wada waayo jahanabaha la wadaayena eber waad arteen hadda wa nimankan maaratay ama wax qarxinahaya waxaan yaa tasiiraha siinaya markuu arko maaratay maanta ina jagadii uu helaynin isna wuxuu leeyahay maxaa iga gala hebel helin wixii aan doonoo dhan baan usoo hogaaminaya eraboorkii kii ilaalinhayaabaa usoo hogaamin kuwo kii baarlamaanka ku jira baa wax qarxin sommana baarlamaanka mid ku jira baa qarxinaya maalinka dambe kii askartaha baa qarxinaya maalinka dambe maxay tahay waxaas waxaa keenahaya waxa la yidhaha tanaasul ma jir haddaan waaye waxoo dhan hala wada gubto wey war ma aha umma alislaami ama ummaddan dhan ma jirto idan arrimahaasoo dhan waa waxyaabaha maradka jira wey maradka jira oo khatarta xasan bin cali radi allahu tacala canhu arda aabihii markuu dhintay asaga khilaafadii loo dhiibay mucaawiya asaga isqabteen wuxuu yihi mucaawiyow adaan kuu daayay buuri bishardi qofka dambe oo muslima inaan dhiiggiisa la daadinin buuri sidiibaa caamuljamaaca loo bixiyey sanadka afartanaad bu caamuljamaaca loo bixiyey caamunkii sanadka israaca la yidhi wuu ka tanaasulay ummadda maslaxadeeda darteed war inaga maxaa naloo waayey qof ummadda u daneeya waa shan iyo tobanka nooc oo cudura cudurka lixiyo tobnaad oon leehay waa inaga khaas buu haddana noo sii yahay oo khatarta caalamka kale dhan markaad u kacdi ilaa wax yar mooyaane wax ka wada dhexeeyaay si kastoo cadow u yihiin waxay wada ilaashanhayaan baa jira bal inaga soomaaliga waxaan wada ilaashanayna carwa kaa soo saara diin ma wada ilaashano dhul ma wada ilaashano dhaqan ma wada ilaashan carwa ka soo saara somalia wax ka dhaxeeyo ay si kastoo xol u yihiin laleeyahay arrintaa muqadas wayaan loo dhowaan maayo kii mucaaradkaa iyo kii kale shay ayna taabanayn carwa kaa soo sheega kan mucaaradka maamulkuu ku kacsan yahay wuxuuba ka bilaabay guryihiibuu ka bilaabay laydkiibuu burburin oo biyihiibuu burburin oo eh? waa muxuu yahay <laughs> waa marad waaan wada ma wada ilaashane eh? waan isku dilaa taas nidaamkii jiray markuu ku kacahayo war dhulkan yaa iskale ma ninkan baa iskale iyo maamulkan male dhulkan innaga aad iskaleh soomaaliya leh khayraadka ku jira soomaaliya leh dhismaha soomaalidaa leh horumarkan soomaalidaa leh kan hadduu tago iyo hadduu ku kala yimaadaba ummadda u harhaya war maxaa iga galay kan sooma burburi laydkii burburi korontadii burburi biyihii burburi dhulkii qarxi hebelkan hebel meel banaanba ka dhig hade waayahay adig haddaad baabi'isay adigan xaggeed ku noolaan maxaa la dhihi jira habar karis maaa la dhihi jira maamahda dhamaystira maxay ayadna kaal kule maxay tahay arrinkaas habar karis xun tafsiirkeedu muxuu yahay macnaheedu haddana maca dalika wuu la diriri kuwa markuu u tago a wula dirirya waxay dhahaan hadda kahorba mid buu ka qoray wuxuu yidhi isdoonatada aana isramin buui yuu ciwaan oga dhigay isdoonatada aana isramin yani wuxuu yidhi reejurub nin a qoray oo waddamadii ay soomaalidu tageen nin ayaa ka qoray buugga isdoonatada aana isramin buui wuu ku iman buui isagoo rifijo ahoo saylm sankar wuu ku iman wuxuu kuleeyahay nin soo qaxay baanoo lasoo buriyey markaad interview ka qaadiyey baadihu yidhi xageen kudib wuxuu dhihi meel soomaali ila raadso ku dhihi buui waa duwadiiyo meel soomaali afar xab ay joogaan baad u geyn buui laba wiig markuu ka maqnaadaba kii ordi buu ku iman war kuwatan iyo awiyaalkooda qudhac baan islayn jiree balaayaad iigaslaynaya meel kale ii qaad buu dhihi waad ka qaadiyo meel kalead geyni buui waxay haddana saas wuxuu kudhihi cidlaa idishay meesha soomaalilaa igu celin soomaali kale ii raadi maantana wuxuu yihi marra waad sii wadi marra waad ka soo wadi buui marka isdoonatada aana isribin ba ugu magacdan way isdoonanayaan haddana isma rabaanbu anu markaan dib u raadiyey soomaali wax ka wada dhexeeya oo ama dhaqan ay wada ilaashanayaan ama dhul ay wada ilaashanayaan ama diin ay wada ilaashadaanu maan arag wax soomaali ka wada dhexeeya oo wada ilaashadaan ma argano walaa luqadii bayna ilaashanaynin walaa dhul bayn wada ilaashanaynin dhulka wuxuu ku le maxaa ka galay ninkii doonaa iibsan ninkii doonaa meeshu doona ka tuuri walaa waxayna ilaashanaynin diin oo ku kale wuxuu le warkan heree hebele qaaraanka wuu ku fiican yah anugaa limitkiisa maxaa ka galay waa mid gaal hadee u oree qurac qaaraanka muxuu weligii qaaraan nooma diidin kaas gaal limitkiisa baa kule uu lehay maxaan iga galan qaaraanka ka soo qaadan walaa diin baan laiskugu imanaynin walaa dha ummadaha kale waxaad arkaysaa waad arteen hadda caalamka kale waxaad ku arki turkidoo kale hadda dhaqan turki aa jira oo la wada ilaashan oo ka calmaaniga diin la-aanta iyo ka muslimka ka wada dhexeeya muxuu yahay gabarh turki ah nin kale oon turki ahayn haddii lagu arka iyadoo la socdo ayadii iyo ninkaaba waa la dili kurkaa laga wada goyn hadday u saalaanaadaan bay digniin siinayaan ad ninkan inuu yaqaano shardi maaha gabadhan turki cidday kasii tahay muhiim maaha inay turkiya tahay bas mu aqoonsanayaan mar hadduu aqoonsado khalaas bakistaanigu saasuu ku dhowya bakistan gabadha ingiriiska ku dhalatay bartaa intuu ka qaado yuu lahor oga soo guurinin bartaas oga soo guuri gabadha yuu oga soo guurinaya haddii ingiriis ku dhalantay qaado lahor wiil joogu soo guurin islaamabaad buu oga soo guurin ayadoo halkaa ku dhalatay ingiriiska iyo jarmalkii ku dhalatay dharkoodii magarasaa u dilaacsanaabay xidhan way qabaysaa ninkuna saasoo kale weyan dharkiilacsanaabu qabi kii bakistan ku dhashay kan waa isku mid wey cuntada waa midii wey cuntada halkaa uu ku dhashay iyo meeshiiiska cuntay karsanayaan cuntadaasle dharkaasay leeyihiin dhaqan bay ilaashanayaan in badanoo kamid a dhaqankaasa wada kulminaya oo bakistaankaas dhaqanka ilaahayeen culturka halkaasu ilaalin dhagax baa lagu dintay laiskugu yimaad caadaadka qaarkood ha xumaadeenba wax xunxun wey laakiin waxyaaba ayagu brotocoll ay leeyihin oo qofka khilaafa innaga brotocoll hata ma lihin oon celiimiyaa jira ma jirto maalinba niba meesha doon war luqada soomaaliya hagala hadli iska dhin tugu yimaad wuli carruurta soomaaliya ma raba hagala hadlin ku kale intuu yimaad wuxu meel soomaali degantay maba rabuu ku dhin wixii oo dhanba mid kasta meeshu doonuu iska maraya idan ma jirto waxa la yihaahdo wax common oo naga wada dhexeeya caalamkana waad artay hadda nimanka reer yurub heer waxay gaadheen ayagoona isku masaalix ahayn oo aad u kala fog yihiin oo dawlooyin khaniya iyo kuwa fuqara yihiin oo qaar shuuciye iyo qaar kale ay kala ahaayeen inay intay midoobaan ilaa sideed iyo labaatan wadan ay noqdaan heer waxay gaadheen ay dhahaan wadankii naga baxa <coughs> ma istaagi karaaba maanu noolaan karaa waad arteen hadda ingiriiska ka baxay ilaa yomina hada waa meel u ujeeda male waxaa laga dhaadhiciyey ama brogram u dejiyeena inayna keligood gees istaagi karin wadan keligii gees istaagi kara inuusan jirin kii gees u baxana inuusan noolaan karin oo dhaqaal ahaan waxo dhan u baabi ayaa marka yay ka dhaadhiciyeen saas darteed ba kidigood layn kusoo wada jiraan inagana maba jiro inagana waxaa weye wax allaala iyo waxa biniaadamka uu ku midoobo dhan way noo dhamaystiranta inaga saddex arrimoodba ugu xoog badan biniaadamka ku midoobaa luqadda wadanka diinta saddexda maarata waa ama afar haddii la yidhahdo luqada iyo diinta iyo cirqiga meeshuu qof ka soo jeedo iyo wadaninimada iyo meeshuu degan yahay afartaasaa keenta inay dadku midoobaan afartiiba inagu waan leenahay diintii isku diin baan nahay oo muslimiin baan nahay firi waxba iska jirta laakiin muslimiin baan wadan oo hadda naguma jiro wax kirishtaan iyo hebelka iyo naguma jiro wadankii waa isku wadankii wey luqadii waa wada soomaaliya baa lagu hadlay cirqiga naguma jiraan waa hindi iyo meel heble ku abtirsan waa soomaaliya soomaali wey africa baan wadanay soomaaliya iyo baan ku wada abtirsanayna haddii maanta ahaan lahayd hindi iyo carab iyo afrikaan kale iyo hebelka ay ahaan lahayd waxa weyaan waaba cirqi baana kala jiidi lahaa oo niman hindi ka yimid iyo niman africa ka yimid waxaabaan waxayna isu keeni karinba abtir iyo dhaqan bayna isugu keeni karin baa la dhihi laha maba jirtaba maanta soomaaligu kan kale kama dhama ama abti buuya ama adeer buuya ama hebel buuya mid midka kale ka dhamaan karaba male idan luqadii iyo diintii iyo maaratay dhulkii iyo maaratay dhalashadii intuba isku mid baano waa afarta baniaadamaha isu keenta wey oo inuu midoobo usoo jiida afartiiba waan leenahay wamaca dalika male idan arrimahaasoo dhan waxaan leeyahay waa amraadda ka jirta maaratay ummad alislaamiya khaasatan soomaalida haysata nusuustii iyo wixii ku arooray maana sheegin wakhtigana waxaad moodaa inuu dhammaanayo haddaamaan wax yar dul maro oo kow iyo laba aan dhihi oo aan kusii dul istaagi maayo qodobka koobaad waxaan idhi ahaa itibaacu lhawa baa kharibaysa nabiga aley salatu wasalam xadiid xasana wuxuu ku sheegay alaaun muhlikaat buu nabiga aley salaatu wasalam saddex arrimood dadku way halaagaan midda koobaad waxaa faama lmuhlikaat alaaun muhlikaat waalaatun munjiyaat waalaatun kafaaraad be waalaatun darajaat faama lmuhlikaatu fashuxun mutaac wahawan mutabac bakhaylnimo la adeeco iyo hawo la raaco hawe mutabaca oo qofkuu ka daba soconay iyo waa icjaabu lmari binafsi maradkaa saddexdaaba nabiga isaga halkaa ku sheegay qodobka kale ee kusoo xigay icjaabu lmari markaa ahaa maaratay alfurqa iyo cadam litixaad furqadu khatarta ay leedahay khilaaf nabigu wuxuu yihi alayh salaatu wasalaam xadiid xasana oo axmed bin xambal iyo keyrkii ay soo saareen sheekh albanin uu xasan ka dhigay wuxuu yihi aljamaacatu raxma wlfurqatu cadaab jamaacadu iyo midnimad waa raxmad wey furqaduna waa cadaab weeyaan furqadu waa cadaab jamaacada iyo midnimadku raxmadda ilaahay baa soo degaysa nasriga ilaahay baa lagu helaa guushaa lagu helaa khayr iyo barwaaqi iyo amni iyo wax soo saar baa lagu helayaa iyo noolol khilaafkuna waa cadaab weeyaan buu nabiga alayh isalaatu wasalaam alfurqatu cadaab aljamaacatu raxma walfurqatu cadaab furqadu marka ama diin ha khilaafo ama siyaasada ha khilaafo khilaafku waxaa weye sidiisuba shar wey walfurqatu cadaab buu nabiga alayh isalaatu wasalaam qodobka kale kusoo xiga ee saddeajaawlmari binafsi waan soo maray oo marka jirada nabigu sheegay alayh isalaatu wasalaam istifaaf bidiin wa ahli ayadna waataan kasoo hadalnay istifaaf bidiin diinta oo la fudaysaday wixii lamidka waxaa kale qodobka shanaad uu ahaa aulm walictidaa dulmiga iyo xadgudubka iyo cadaalad darida aad bay u farabadanta nabigu wuxuu yihi alayh salaatu wasalaam xadiid maaratay saxiixa nabigu wuxuu ku yidhi idaa dahara suu xumaatadu markay muuqato oy ka daahirto fi lardi ardaa dhexdeeda ay ka soo baxdo anzla allahu caza wajala ilahay baa wuxuu dejiyaa ba'sahu dhibaatadiisa iyo cadaabkiisa biahli lardi buu ku dejinayaa wain kaana fiihim hadday ku dhex jiraan dadkaa dhexdooda ahayn saalixuuna kuwa fiican yusiibuhum waxaa asiibi maa asaaba annaasa dadka waxa ku dhacayba ayagana ku dhici uma yurjacuuna ilaa rabbihim rabbigood baa loo celinhayaa rabbigood ama uma yurjacuuna ilaa raxmat illaahi subxaanahu wa tacala xadiidkaa saxiixa bayhaqii keyrkii baa soo saaray idaa daharasu bui xumaatadu idan xumaatada ko waxaa ka dulmiga iyo xadgudub waa xumaato wey hadday soo baxdo oo ardada ay xumaatadu ay ku badato ilaahay ba'sigiisi iyo cadaabkiisuu dadka ku dejinaya walow hadday doonaan dad fifiican ba haba ku dhex jireen ayagana wixii cadaabkaasa asiibi saasaa lagu wada halaagsami hadhowna dadkii fifiicnaa ilahay raxmadiisay u kacdeen kuwa kalena cadaabkii aadhayaan sidoo kale nabiga caleyh isalaatu wasalaam wuxuu sheegay dulmiga markuu ka hadlay kayfa yuqadis allahu subxaanahu wa tacaala ummatan laa yu'khadu lidaciifihim min shadiidihim aw kamaa qaala calayh isalaatu wasalaam ilaahay see u dahiri ummad oo danas wasakhda iyo dunuubta ooga dhaqi aana kooda xooga badan waxa uu qaatay ee dulmiga xaqa uu qaatay aana looga qaadaynin kii daciifka ahaa kii daciifka tabartar yaraaya la dulmiyey kii xooga badnaayee dulmiyey ummad aana kaba soo qaban karin wax uu ma ma gargaarka marka kayfa yuqadis llahu ummatan laa yuukhadu min shadiidihim lidaciifihim aan looga qaadaynin sidaasuu nabiga caleyh isalaatu wasalaam uu sheegay sidoo kale xadiid kale nabiga caleyh isalaatu wasalaam wuxuu sheegay oo dulmiga uu nabigu ka hadlay caleyh isalaatu wasalaam wuxuu nabigu yidhi laa tadaalamuu ha isdulmiinuu nabigu yii caleyh isalaatu war dulmiga iska ilaa ha isdulmiina oo fatadcuu aad alla baridaan oo falaa yustajaabu lakum alladina aqbalin ducadiinna oo watastasquu aad waraab dalabtaan oo roobdoon dalabtaan iyo raxmad ilaahay aad ka dalabtaan oo falaa tusqaw aan lidin waraabinin oo watastansiruu aad gargaar dalabtaanoo falaa tunsaru aan lidin gargaarin dulmigu wuxuu idhi ha isdulmiina oo haddaad isdulmidaan dulmiga waxaa ka dhalanaya intaad ilaahay baridaan in ducadiinna la aqbali waay dulmiga isku samayseen iyo xadgudubkii baad baryadiinna la aqbalaynin waxa maanta wax naloo aqbali laayahay waa dulmiga wey intaad ilaahay baridaan baa lidin aqbal bisabi dulmiga darteed haddana roob doon abaar ku dhacdo roob doon aad ilaahay baridaan inaad waraab idin siiyo roob baan lidin waraabinaynin gargaar intaad ilaahay weydiisataan baan lidiin gargaaraynin dulmigaa darti wa laa tadaalamuu fatadcuu falaa yustajaabu lakum watustasqu markaa uu yihi watastasquu aad waraab dalabtaano falaa tusqaw aan lidin waraabinin watastansiruu aad gargaar dalabtaano falaa tunsaru aan lidin gargaarin xadii dabaraani iyo ay soo saareen waxyaabaha marka khatarta ay ka tahay qaybta kale oo ahayd maarata qabaliyadii wixii ku saabsan nabiga aleyh salaatu wasalaam ayuha naas in allaha qad adhaba cankum maarata cibiyat aljaahiliya ama cubayat aljaahiliya jaahiligii iyo faankeedii iyo akhlaaqdii xumayd iyo kibirkii ilahay waa idinka tegsiiye bu annaasu rajulaan dadku waa laba nooc wey laba nin weeye barun taqiyun kariimun calaa rabbihi nin baari ah maaragtay taqi ah oo kariima rabbigii agtiisa kariim ku ah sharaf ku leh iyo wa faajirun shaqiyun hayinun calaa rabbihi faajir shaqi oo ayaan darsaday hayin oho ku fudud ilaahay agtiisa ku fudud aan qiimo lahayn labadaasi dadka u kala baxayaan markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu akhriyey yaa ayuha naasu inaa khalaqnaakum min dakarin waunha wajacalnaakum shucuuban waqabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cind allahi adqaakum buu nabiga calayhi salaatu wasalaam akhriyey sifada kale oo toddobaad waxa karat lkalam wa qilat hadal badan iyo camal yar xadiidka nabiga calayh salaatu wasalaam uu sheegay wuxuu nabigu yihi alayh salaatu wasalam xadiid saxiixa min ashraadi saaca waxaa ka mid a ah, an turfaca alashraar in dadka ehlu sharka kor loo qaado waa calaamaadda saacaddii ka mid tahay dadka ehlu sharka in kor loo qaado wa tudacu lakhyaar kuwii ehlu ra'yiga ee akhyaartaana dhulka lagu dhufto calaamaadda saacaddii ka mid tahay ehlu sharkana kor in loo qaado ehlu khayrkii iyo dadkii akhyaarta ahaa ee ummadda wax u qaban lahaana inay meel cidlaa lagu tuuro waa min ashraadi saaca weeyaan wayuftaxu lqawlu maxalushaahidkan halka wayuftaxu lqawlu hadalkana la furo hadal ummadii kasoo hadhoon maanto nin kasta waa hadli wayukhzanu lcamalu camalkiina marka la kaydiyo bimacnaa camalkii uu yaraado hadalkana uu bata wey ila akhir xadii qodob kale kusoo xiga wuxuu aha alistiqfaar bilmacaasi aydan waa kan miaalihii sheegnay sawa macaasi inuu qofki rishwadii iyo ribadii iyo wii iyo maxram la-aan safarki wixii o dhan qofku sawiradwixii o dhan in qofkii isagoo ku dhex jira waxba uusa u arag waa khatar wey jahlu shadiid fi macrifati lislaam sidoo kale marka jahli waad garanaysa mustawaha maanta la marhayo iyo ummaddu yani aqoon haysata intaa hadda wax la akrinayo oon duruus la akrinayo waa kee ninka dhihi kara kitaabkii la dhameeyey anaa kusoo celin kara waa yarta masaaisha soonkii sanadka uu soomay weligii su-aalihiisa maxaan qabaa sonkar baan qabaaye maxaa maxaa soonka maxaan sameeya soonkii horuu ku weydiin kan buu ku weydiin kii ku xigay buu ku weydiin weligii waa saas gabadhii baa uur lahayd wuxuu leey zawjadii baa uur lahayd soonka iyadoo uur kusoo galay kanna wuu kusoo galay kii kalas ay sanad horena wuu ku weydiinaya sanadkana wuu ku weligii maba dhammaanaysa wadiba weligii war adigu niyo goormaad ka bixi asaasiyaadka aayar maad waxyaabaha asaasiga maad barati maxaa diiday oo waxyaabaha waxay ka mid tahay khatarta oo maaragtay ayna qofku markaa cadamu ihtimaamka waxaa ka lamida qodobka sideeda xub dunya addunya jacayl iyo jarigeeda gadaasheeda la ordo nabiga alay salatu sla wuxuu yihi ina hada dinaara wdirhama ahlaka man kana qablakum fahumaa yuhlikaakum fahumaa yuhlikaakum ama muhlikaakum wuxuu yihi dinaarkan iyo dirhamkan waa cibaaro aan maarata adduunyo wey dadka idinka horreeya ayagaa halaageen ayagana idinkina ayaguma idin sidoo kale waxuu nabigu yihi alayh isalaatu wasalaam waxaa maaratay dhacay waxa la yidhaahdo maarata iqtarabat isaacatu walaa yazdaadu nnaasu maarata min adunya ilaa maarata xirsan mooye wax kalema ziyadsanayaan walaa yazdaaduna min allahi ilaa bucda adduunya calaamadii saacaddaa soo dhowaatay dadkuna adduunya jacayl unbay ziyaadsanayaan iyo ilaahay ka fogaanshay ziyaadsanayaan waa khatar wey sidoo kale marka waxaa ka mid ahaa aliltifaaf bilmadaahir washakliyaat inuu qofku madharka kore uun fiiriyo oosa fiirin muuqaalkiisa koru ilaaliyo laakiin waxyaabihii kale akhlaaqiyaadkii iyo dhaqankii iyo diintii iyo wixii oo dhan uu ka tago laakiin muuqaalkan kore uun inuu qof islaami ah oo muuqaalka fiican bixinaya besa intaasu inuu ilaashado wixii kaleo dhan uusa dan ka gelin waa arrin khatara wey arrintaas arrin khatara weeyaanoo runtii maarata aan la ogolayn waa sifa aan maaratay fiicinayn sidoo kale hadde iktifaa daati nafs nabigu calayh isalaatu wasalaam waa kii xadiidku ahaa uu nabigu lahaa ataanii jibriil faqaala ya muxamed cish maa shita fainaka mayitun waxbi man shita fainaka mufaariqu wacmal maa shita fainaka majziyun bihi waclam ana sharafa almumini qiyaamuhu bileyli wastiqnaahu maaratay waxaa weeyaan waizahu istiqnaahu can naas wacizahu istiqnaahu can innaas inuu qof cizigiisa iyo awooddiisa iyo xooggiisu waa inuu dadka ka kaaftoomo oo asaga wuxuu soo saartay uu cuno shaksiga markiisaa la yidhi ummaddiina way kasii xag jirtaan umma alislaamiya inay kaaftoonto oo iyadu ay isku tashato waa shay muhiima weeye aad iyo aad sidoo kale marka cadamu taxdiid alhadafi aladi yascaa ilayhi almaru waa midaan hadda soo sheegnay oo aan maxamed alfaatix iyo keyrkii aan ku miaalinay qilatu dumuux waa cadamu marka taaluc waa ku nabiga ale saxaabadiisa uu ku miaalin yani uu ku dhiirigelin jiray had i jeer inuu qofku tadalluc sare u yeesho caraabiga nabigu uu soo martiyey uu ku yidhi markaa intuu si u yidhi wax weydiiso uu ku yidhi awr aan ku guuriyo ri aan carruurta umaalaan kaa raba markaasuu nabig waxay weydiiso intaa maan rabaa bu shirtid aan ku guuriyo neefria ah? intaa markuu kusoo celiyey wuxuu nabigu wuxuu ku yidhi awa cajazta an takuuna mila cajuuzi bani israa'iil war haweenaydii reer bani israa'iile waa yeelkeed hataa fikrade hataa hamigeeda ma keeni weyday markaasuu nabiga oga qisooday gabadhaas hamigeeda meesha joogay hamigeeda meesha waa oga qisooday idan had iyo jeer nabiga wuxuu ku dhiirigelin jiray inuu saxaabada hamigooda u sarreeyo sidoo kale waa garanaysa rabicat bnu kacab ama maarata ama kacab binu rabiica mid xatiraadiba waa ku nabigu lahaa u khaadimi jiray uu dhihi jiray markaa wax iweydiiso uu yii markaa hamadiisa meeshay joogtay asaluka muraafaqataka fi ljanna inaan jannada kugula saaxiibo kugula rafiqaan ku weydiisanaya aw ayra dalika nabigu ku yii markaasuu maya huwa daak midkamaan kuweydiis bal meeshuu qabsada fiiri adduunya muusa dhihin reer laan ahaa ii guuri muusa dhihin wixii o dhan muusa dhihin muxuu yidhi yaa rabiica maanta jaanis haysataabuu nabi maxamed oo ku yii waxay weydiiso walaa reer iyo walaa adduunye iyo maxaa kaa galay asaluka muraafaqatak fi ljana ayuu yii jannada inaan kugula saaxiibo nabigu markuu kusoo celi wuxuu yihi midaan baan ku weydiisan nabigu muxuu ugu jawaabay marka faacinnii calaa nafsika bikahrati sujuud haddaba hadday saata niyo meel adag oo fog baad qabsataye igu kaalmee naftaadana inaad sujuuda badisi yani salaada badi wey waxyaabaha meel dheer lagu gaadhay ka midta salaada igu kaalmee annaga ilahay baan kuu baryi wey idan ninkaan rabiica meel fog buu qabsaday oon la gaari karinoo aad u sarrays u qabsaday idan qofka muslimka inuu tadaluciisiyo umuuxiisa uu sarirayo oo umul islaamiya inuu su keeno soomaali inuu su keeno inuu taariikh ka tago hamigaas inuu yeeshaa la rabo jiilba jiilka kusoo xiga hamigaasi waxaasoo dhan wuu iska baaba'ahaya cadamu tanaasul limaslaxati lumma waa kaan soo maray oo aan taariikhdan ka sheegaynay oo maaratay uu ahaa cabdiraxmaan bin caaf uu ka tanaasulay sidoo kale xasan bin cali uu ka tanaasulay idan umma islaamiya si maslaxada ummadii ay u badbaado inaad tanaasushi oo tirahdee maslaxada anoo ilaalinhayaan ka tanaasulay waxaa weyaan waa shay madlab sharciga ah wey oo ummaddu ay ku badbaadayso oo lagaa rabo inaad ummadda u naxariisay laakiin inaad tirahdee maanta haddaan ani la ii goynin waxay wayaan waa lagu wada baabay waa lagu kala tegi arrintan waa arrin aan saxayo marka ikhwatii filaahi amraadda iyo hayrkeed aad bay u badan tahay waxaa laga yaaba inuu waxaanoo jira ah dawadeedu maxay ta waa intaa cagsigeed weeyaan itibaaculhawaa baa nidhe waxaa weeyaan dawadeedu waa inuu qofku kitaabka alle sunada iyo diinta uu qaato furada waa inuu qofku midnimo raadiyo iyo wixii lamidka lagaga baxaa icjaab lmari binafsi waa inuu qofku asagu istuhma inuu had iyo jeere dadka u dambeeyo sidoo kale diinta inaan la fudaysanoo diinta la qadariyo la weyneeyo dulmigiiyo xadgudubka laiska ilaaliyo qabyaalada uu qofku ka fogaado waa dawooyinka wey hadalka faraha badan dawadiisa in camalka la badiyo hadalkan u yaraado adduunyada marka wixii xalaasha kasbati laakiin ayna ku jiidanin sidoo kale macaasida inaadan fudaysano markaa macaasi ku dhacdi inaad khatar inaad gasho halaag aad ku sugan tahay inaad ogaato diinta jahliga aanu kaga jira in laga baxo diinta la barto sidoo kale inuu qofku madharka muuqaal keliuusa ku ekaanine qalbiyan iyo caqidiyan iyo camaliyan inuu marka siduu muuqaalkiisa u fiican yahayn dhaqankiisana u hagaajiyo sidoo kale inuu qofku isku dayo inuu asagu kaaftoomo ummad dhanoo xaggee lagu arka meel kasta maaragtay un qaxooti ah xaggee lagu arka weligeed nolosheeduma qaxooti maa lagu noolaan sidoo kale qofku inuu tarkid iyo xadid uu xadido iyo yool maarata uu tiigsanayo iyo wixii lamidka had iyo jeera inaad fiiriso maslaxada caamka maslaxada caamka oo tanaasushi oo tiraadii haddaad hebel isqabataan ama maasha waxaa ku baabay maslaxadii caamkeedii ummaddii inaad u naxariisatid baa lagaa rabaa ilahi subxaana wa tacala waxaan weydiisanaynaa biasmaa alxusna wasifaati alculaa inuu maaragtay naga dhigo kuwa maradkaas ka dawooba kuwa isu naseexay oo naseexadoodana kala qaata ilahi subxaanahu wa tacaala kuwa sababkooda ummaddu ay ku badbaada allah naga dhigo ilahi subxana watacala waxaan weydiisanaa biasma wasifaati alculaa inuu diinta natuso naguna irsaaqa xaqa raacitaankiisa baatilkana natuso naguna irsaaqa baatilka fogaanshihiisa allahuma rabbana aatina fi dunya xasana wafi alaakhirati xasanata waqina cadaab annar wsala allahu cala nabiyina muxamedi wcala alih wasaxbi ajmaciin wasalaamu calaykum waraxmat llah barkatu jazakum allah hayr